بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله xadaثna qtaybaة bnu saciid fii baabi إجrاء الyahuudi min alxijaaz yahuudda oo laga raro min alxijaazi ard اlxijaaz dhulkaa la yidhaahdo xijaaz oo yahuudda laga raro uu ku saabsan yahay waa maka almukarama wاlmadiina almunawara wamaa baynahumaa wamaa xawlahumaa maka iyo madiina iyo gaararkeeda oo gaararkooda in yahuudda laga raro waxyi labadaasi madiina ee muqadaskaa ama madiinooyin magaalooyinka muslimiinta iyo islaamkaba agtooda ku weyn ee ilaahay uu barakeeyey midna ducadii nebiyullaahi ibraahim loo aqbalay midna ducadii nebi moxamed sala allahu calayh wasalam loo aqbalay in yahuudda laga fogeeyo qaala xadaanaa qutayba bnu saciid qaala xadaanaa layun alleyth bnu sacdin alfahmi can saciid bin abi saciidin can abihi aabihiiso abi saciid kaysan almaqburi can abi hurayrata cabdiraxmaan ibnu sakhr adawsi radia allahu canhu wa ardaah annahu abu hurayra qaala wuxuu yidhi bayna waqti naxnu annaga oo fi lmasjid annagoo masjidka ku jira masjidu rasuuli illaah masjidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee madiine ku yaallay id kharaja ilaynaa waxaa noo soo baxay si kada ah rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh waaalih wasalam nabigaa mur nagu soo yiri yiri nasiibka fiiri nabi maxamed bay afkay sugayaan inuu wax u akhriyo wax u sheego la fadhiisto waa rasuulka sala allahu calayh wasalam nabi maxamed wey asxaabu rasuuliillaah waxay dadka kaga fadli badnaadeen waa sidaas <clears throat> aamanuu rasuul wa laqow bihi wa akhaduu minhu wa maatuu calaa dalik nabiga calayhi salaatu wasalaam baa nagu soo baxay buu faqaala nabigu wuxuu yidhi inطaliquu ilaa yahuuda inakciya kiciya ilaa yahuuda yahuud xaggeeda aan aadine waa jawla dacawiya aan soo wareegno oon u tagno yahuud oon dacwada iyo diinta soo gaarsiino idinkuna ina kiciya nabigu asxaabtiisu oo tababaraya tarbiyadii weeye dacwada in dadka loo geeyo oo la wacdiyo wax loo sheego si mubaashir ah iyo si caama intaba fa kharajnaa waan baxnay macahu nabiga la jirkiisaan baxnay oo waan raacnay xataa ji'naahum ilaa aan u tagnay nimankii reer yahuud reer yahuud baan u tagnay xaafadoodii baa la tegey iyo meelahoodii ay iskugu imaan jireen faqaama rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam nabigaa istaagay fanaadaahu markaasuu u dhawaaqay fa qaala wuxuu yidhi yaa macshara yahuuda yahuuday inta magacaa yahuud wada lehe macsharku waxaa weeyaan waa sifada qolo ay wada leeyihiin macshara tujaar macshara shabaab macshara alyahuud macshara fulaan macshara nisaa yaa macshara yahuud yahuuday aslimuu islaama taslamuu waad nabadgelaysaani waa cibaaraadkiisii nabiga calayhi salaam gaabnaa ee macnaha iyo murtida badnaa aslimuu islaama oo hoggaansama lilaahi oo hoggaansama oo allana rumeeya nabigana rumeeya calayhi salaam taslamuu waad nabadgelaysaani taslamuudaasi ayaduna macno badan bay ku fadhidaa waad nabadgelaysaan adduunyadan dhib iyo dagaal iyo addoonsi iyo xoolihin in la bannaysto iyo in jizyada laga qaado can yaddin wahum saakhiruun dadkaa dulligaas adduunyada waad ka badbaadaysaan xuquuqda muslimiintaad yeelanaysaan aakharana taslamu waad nabadgelaysaan oo ciqaab iyo cara alle iyo cadaabba waad ka badbaadaysaan aslimuu hoggaansaba taslamu waad nabadgelaysaan faqaaluu waxay dhaheen meeshii hadal fiican oo qiimo badan buu nabiga kula hadlay ay jawaab fiican u siin lahaayeen qaaluu waxay dhaheen qad ballaqta waadna gaadhsiisay waana maqallay mana qaadan inay ka dhiganta qad ballaqta waadna gaadhsiisay warkaadi waadna soo gaadhsiisay warkaada maqallay warkaada waad maqallay yaa abaalqaasim abaalqaasimo warkaada maqallay adiguna gaadhsiisay waad gudatay xujadaadii iyo waajibkaadii ayagii baa isku sii adkeenaya inuu nabiga warkii gaarhsiiyo berri ayna cudurdaar lahayn faqaala lahum rasuulu ullah rasuulkaa wuxuu ku yidhi sala allahu calayh wasalam daalika iqraarkaas iyo qirashadaasi yaan uriidu doonayey ah, daalika uriid inaad tidhahdaan waadna gaadhsiisay oo berri ayna dhehaynin maa jaa'anaa min bashiirin walaa nadiir wax noo bishaareeyey wax nooga diga inkaartan iyo cadaabkan mooma imaan inayna berri dhihin lianlaa yakuuna linnaasi xuja cala allahi bacda arusul dalika uriid intaasaan doonayay buu nabigu calayh salaam aslimuu war islaama waa ku celiyey taslamuu waad nabadgelaysaane faqaaluu waxay dhaheen qad ballaqta waadna gaadhsiisay yaa abaalqaasim abulqaasimow faqaala lahum rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi dalika uriid intaasaan doonayey inaad maqashaan oo ina gaadhsiiyey afkiinana ku qirtaan faqaala lahum alia mar saddexaad wuxuu ku yidhi aslimuu taslamuu ayadana sidii bay dhaheen faqaala nabiga calayhi salaam baa wuxuu yidhi iclamuu waxaad ogaataan marka annama alardu ardada iyo dhulka lilaahi ilaahay baa iska leh wa rasuulihi iyo rasuulkiisa lilaahi baa iskale mulkan isagaa mulkiyey abuurtay maamula iska leh wa rasuulihi baa iska leh xukman xaakim xukumana waa rasuulka calayhi salaam oo maanta ka taliya ah, taladana rasuulkii maanta u taala oo ka talinaya mulkigeedana rabbi baa iskale wixii marka ilaahay uu inagu xukumo rasuulkana uu fuliyaad leedihiin wa innii uriidu waxaan doonayaa an ujriyakum inaa ina raro min haadihi alardi dhulkan inaga raro waxaa looga badbaadi waayey qadar iyo ballanka bixid kuwii horaba waa la raray oo abuu hurayra xadiidka warinaya nabigaan la socdayna waa leeyahay yahuuddii bani nadiir iyo bani qaynuqaac iyo bani qurayda wixii la laayey ee ballanta ka baxay ee muslimiinta isku taagay ee dhib ay ismariyeene kadib la kiciyey abu hurayra way ka wada horreeyeen dhammaantoodba laakiin waxaa jira weli qabaa'il min alyahuud oo ku hadhay madiina oo haddana ballamo kale iyo heshiise kala galeoo weli looga maalalaaya in laga saaro marka yahuuddu madiine kamayna faaruqin mar raba wakhtigii nabiga noola calayhi salaatu wasalaam xataa markuu dhimanayo yahuud baa deganayd maxaa u daliila nabiga inuu madiine uu nabiga dhimanaya inay weli madiina deganayd maxaa u daliila yaa kara maata maata wa dircuhu marhuunun cinda yahuudiyin nabiga markuu dhimanayo dirac diracbereedkaa ah, waxaaba hayay oo qabandiya raashin looga bedeshay nabiga lagu lahaa dayn nin yahuudi ay nabiga alay salaam ku lahaa ah, ayuu ku lahaa isagana diraciisi buu hayay laakiin intoodii aqlibiyadaheed ee shawkada laheed ee xoogga laheed hadba siay ballanta uga baxaayeen bani qaynuqac baa u horreeyey oo markii beder uu dhacayba sanka taagay oo yidhi annaga reer beder iyo quraysh iyo nimanaan dagaal aqoonin ood ka adkaatay sanadkii ee hijrada hana moodin ah, gafuurtaad bay bilaabeen iyo idabla'aan iyo isqaadqaad markii dambena gabadh muslimadah oo reer carbeedah oo mid saa'iq ah oo tumaal ah oo kuwa biraha iyo howlahan iyo farsamada yaqaano ah ay wax ka hagaajisanaysay oo u tegay yaa waxay dhaheen wejiga fayd way diideen wejigii inuu faydo waa forjeynayaan waa ku ciyaarayaan waa maagmaagayaan markaasaa mid yahuuda gadaal intuu ka istaagay maradeedii iyo xijaabkeedii ayuu gadaal ugu xidhay iyadoona ma aragto maradii intuu qaado gadaal ugu xidhay dhabarka ugu xidhayba istaag markay maagtay oo istaagtayba sawadeedii iyo cawradeedii baa muuqatay fasaaxat markaasay cabaaday oo qayriday gabarh cafiifa ah saxaabiyada xishood badan oo lagu dhex qaawiyey gaaladii yahuudii iyo ajanabiga dhexdoodii nin saxaabi oo arkaayo baa seef qaatay oo midkiiba kurka ka gooyey asagana waa iskugu imaadeenoo kurka laga gooyey halkaasay ka bilaabatay banu qaynaqaac fuluulkoodii cararkoodii banu nadiir bay u galeen kadib haddana waxaa san taagay banu nadiir ayagana waa kii la raray ijlaa lagu sameeyey oo nabiga inay dilaan ay ku tashadeen ayagaa intaba ballanta ka baxaya heshiiskii laisku ogaa ammaana ku wada noolaanno magaaladeenana aan wixii khaarij oo lagu soo duulaa ka wada difaacanno nin walbaba wuxuu raba ha caabudo ha iska haysta wixiisii ninna kugu khasbi maayo diintaas haddii aad xujada nagu oogay od qaadan weydeen ininka idii taallaa laakiin fadqalalada iyo khilaafka ka daaya magaalada nidaamkaasi jira ee dawliga ahna iyo maamulka islaamka gacanta uu ku hayana u hoggaansama ay ka baxeen bani qurayda u dambeeyey yaayadan yaa dhacday sanadkii shanaad bay ahayd qaswatulaxzaab markay dhacday iyayba waxay bilaabeenba inay la saftaanba nimankii afar boqoloo kilomitr ka yimid kufaaru quraysh inayba la saftaan bay bilaabeen oo magaalada dhinac ka dumiyaan waxaan ogaaba ayagana ku dhacday arki doonaa marka nabiga calayh salaam kuwii dambe ee meelaha ku harhadhay wey wuxuu la hadlay ogaada ana alarda lilaahi wainii wa rasuulihi biannii anigu ogaada iclamu wa anii uriidu inaan doonaayo an ujliyakum inaan rabo min hadihi alard dhulkan faman wajada ninkii hela oo raba minkum idinka mida ninkii hela bimaali xoolihiisa shayan wax uu ku gato falyabuc ha iibiyo ila nimanku meeshay deganaayeenoo alaabyo culus bay kula haysteen waxaad qaadan weydaan ninkii gadan kara ha gato wailaa faclam ay ogaada ana alarda lilaahi wa rasuulih ardada ilaahay baa iska mulkiya rasuulkana maamulkeeda iyo xukunkeeduu leeyahay qaala waxadaanii moxamed binu raafici waisxaaq bnu mansuur qala ibn raafi xadaana wqaala isxaaqun akhbarana cabdurazaq bn hamaam akhbarana ibnu jurayjin cabdilmalik ibnu jurayj ilmakiy can muusa bn cuqbata almadani can naafic mawla bni cumar almadaniy can ibni cumara cabdullahi bni cumar bn lkhadaab almadani ana yahuuda bani nadiir yahuuddii reer banu nadiir magaalada madiine cawaalideeda meel kamida deganaayeen beeray lahaayeen baweere la yidhaahdo waxaan soo marray xasaan binu haabit radia allaahu canhu saxaabigii jaliilka ah shaaciru rasuuliillaah oo leh wahaana calaa saraati bani lu'ayin xariiqun bilbuwayrati mustadiirun ana yahuuda bani nadiir wa quraydata yahuuddii reer bani qurayda ayay dhinac kale ka deganaayeen xaarabuu rasuula allahi bay la dagaalameen calayhi salaatu wasalaam qolaba mar bay ballanta ka bixaysay fa ajraa rasuulullahi waxaa horreeyey banu nadiir ajraa rasuulullahi wuxuu raray sala allah alay slam bani nadiir buu raray suurat lxashrigaa kaga shekeeyey magaalada ka baxaa la yidhi waxaad qaadan kartaa naqaato waaqara quraydata quraydana waa sugayoo ayagu waxay dhaheen annagu waa diyaar baan nahay hananaga raalli ahaado waa deganaaduu yidhi wamanna calayhim waa ku galladaystay inay iska deganaadaan xataa xaarabad quraydatu ilaa ay dagaalantay bacda dalika banuu nadiir kadib qaswatu laxzaab muslimiintii markii gaalada kusoo duuleen oo maka looga yimid oo baadiyihii o dhan soo gaashaan buursaday y waxay dhaheen maanta aan israacinno kolley waa laga adkaana libinta aan wax ku yeelannay isdheheen nasriga iyo guusha xagga allaynay ka timid ma nabigana mu'ayidun min allah xagga alle laga gargaaray oo laga taagan yahay dagaalba ma dhicinba waxay sheegislaahayeen waa la baabi'in doonaa dagaal oon dhicin bay kufaaru quraysh iyagoo cararayoo dulloobay muminiintana ilaahay dagaalka ka kaafiyey ayuuba arrinta isku dhammaatayba ayagii baa meesha ku soo haray oo indha xunxun ah, quraysh guurtay markay ku laabatay dabayl baa lagu sii daayey agagax iyo malaa'ig ayaa lagu sii daayey haddii soo banu quraysh meesha ku soo hadhay faqatala wuxuu nabigu laayay rijaalan raggoodii bixukmi sacad baa imaan doontaa wa qasaba nisaahum haweenkoodana waa qaybiyey wa awlaadahum caruurtoodii wa amwaalum xoolahoodii bayna baa loo qaybiyey wixii gaashaan gaashaanqaad ahaayoo dhanna intii lasoo qabtay baa kurka loo dheereeyey ballantii bay ka baxeen dhibaato muslimiinta cadhiidi ay geliyeen dhinacay aagga iska difaaciyaayeen mooye aag kale ku fureen oo dagaal kaga fureen markaasaa waxaa la yidhi khalaas cadow baan ugu hoos jira waa la xaaqay haweenkii carruurtiina waa la qaybsaday cadaalad baa lagu maamulay xukun cadaalada oo ay mutaysteen baa lagu maamulay ilaa ana bacdahum barkood laxiquu birasuuliillaah qaar baa nabiga calayhi salaam ku soo cararay fa aamanahum waa nabadgeliyey wa aslamuu waa islaameen wa ajlaa rasuulu llahi wuxuu raray calayhi salaam yahuuda almadiinata kullahum dhammaantood waa raray banii qaynuqaaca wahum qowmu cabdillaahi ibnu salaam weeyaane oo banu nadiir ku yaacay wa yahuuda bani xaarifa wa kulla yahuudiyin yahuudi kasta oo kaana madiina joogay yani aqlabkii baa laga hadlayaa hala kuwa ku dhex jiray oo bacshirana ku haystay iskana joogay dagaalla aanu gelin oo laiska daayo waa jireen aan soo sheegnay nabiga calai slam markuu dhimanayay baa qaar inay deganaayeen laakiin qabaa'ilkii deganaa ee magaalooyinka lahaa ee kor beeraha lahaa kuwa ayagu waxaa waye wujuudkooda waa la tiray waxadaanii abu daahir axmed binu camr binu sarxin ilmasri qaala xadaanaa cabdullahi bnu wahbin ilmasriyi qaala akhbaranii xabs bnu maysara can musa muusa bn cuqbata almadani bihada isnaad hada alxadiida ayuu sheegay waxadiidu ibnu jurayj akaru waa tam ibnu jurayj xadiidkiisa uu muuse bin cuqba ka wariyey ayaa ka taamsan oo ka taamsan min xadiidi xafs bn maysara xafs bn maysara wuxuu mutaabacinayaa ninka la yidhaahdo ibnu jurayj cabdilmalik buu mutaabacinayaa kaas mutaabicinaya marka waa laga taamsan yahay baabun wuxuu ku saabsan yahay ikhraaj alyahuudi laga saaro wanasaara min jaziirat alcarab haddana jaziirat alcarab oo dhan in laga dhigo mandiqa islaamiya oo laga saaro yahuud iyo nasaaradii intaba laga saaro ila qaar nasaaraha jiray oo yahuud ahayn oo shaam deganaa oo banu taqlab la dhihi jiray nasaara bani taqlab aslulcarab ahaa qaala waxadaanii iyo kuwii kale bay ku hoos jireen reer ruum reer ruum oo ayagana shaam oo dhan bay haystay majuustuna waxay jirtay dhanka ciraaq ayay jirtay oo kuwan hadda ciraaq iyo iraan iyo dhulkaasoo dhan bay ahaayeen kuwan kalena waxay ahaayeen oo waxaa la dhihi jiray reer faris kuwana reer ruum baa la dhihi jiro nasaari sheegan jireen waxadaanii zuhayr bnu xarbi qaala xadaana addaxaaq ibnu makhlad can ibni jurayjin cabdilmalikin xaw xadaanii moxamed bn raaficin walafdu lah qaala xadaana cabdurazaaq qaala ahbaranaa ibnu jurayjin qaala ahbaranii abu zubayr moxamed bn muslim bnu tadrus almaki anahu samica jaabir bn cabdilahi buu maqlo yaquulu la ahbaranii cumar bn lkhadaab baa ii waramay anahu samica inuu maqlay cumar rasuul allahi sala allahu alayh waali wasalam nabigu yaquulu leh la ukhrijanna waa dhaartay nabiga waan bixin doonaa alyahuuda wanasaara min jasiirati alcarab baan ka saari doonaa xataa laa adaca ilaana oga tegin ilaa musliman muslim mooyeene wuxuu marka ka gaari waayena saxaabadii baa israacisay oo wakhtigii nabiga ciraaq iyo shaamba gaala haysatay xilligii cumar radia allahu canhu baa la sifeeyey gudihii waxay ku jireenna wakhtiga cumar baa la israaciyey kuwa khaybar deganaayo qaala waxadaanii zuhayr bnu xarb qaala xadaana ruux ibnu cubaadata qaala akhbarana sufyaan athawri ibnu saciid xadaanii salama bnu shabiib qaala xadaana xasan ibnu acyan xasan bnu muxamed ibnu acyan nusiba ilaa jadihi qaala xadaanaa macqal huwa ibnu cubaydillaah kilaahumaa can abi zubayrin bihada lisnaadi milah xadiidka wax lamiduu sheegay baabun wuxuu ku saabsan yahay jawaal qitaali man qof in la dagaalamo naqada alcahda ballantii ka baxay qofkii ballantii iyo heshiiskii laisku ogaa ka baxay xarbi buu noqday dagaal iclaansaday waa lala dagaalami wa jawaazi inzaari ahli lxisni dadka xisniga ehelka u ah ee magaaladoodii intii la godoomiyey la kor degay waxaa u bannaan inay ku degaan calaa xukmi xaakimin qof xaakima xukunkiis cadlin caadila ahlin ehel u ah lilxukmi xukunka way ku degi karaan markii korka laga qabto oo isweerka laga qabto oo la kor dego way dhihi karaan hebel wuxuu nagu xukumaan diyaar u nahay hebel wuxuu hebel baan u dhiibanay amarkaanagii way dhihi karaan kaana waa inuu yahay xaakim cadliya oo ahlu lilxukmi ehel u ah qaala waxadaanaa abubakar bin abi shayba ومحمد بن مثنى وبن بشار وألفاظهم متقاربة قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة بن الحجاج وقال الآخرون آخران حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم الزهري qaala samictu waxaan maqlay abaa umaama binu sahl abaa umaamata binu sahl binu xunayf ayaan ayaan maqlay buu yidhi laba abaa umaama saxaabadu jira midna waa abaa umaama binu sahl binu xunayf midna waa abaa umaama suday ibnu cijlaan almadani labadaas aba umaamaha saxaabada yaan garanaya wax aba umaama kunyadiisa la dhaho qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay abaa saciidin alkhudriy sacad ibnu malik ibnu sinaan radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi nazla ahlu qurayda nimankii yahuudda ah ee magaalosha tuulada qurayda tuulada deganaa madiine ka mid a ah, cawaalideeda ayaguna bani qurayda la dhihi jiray waxay ku degeen markii dee la go'doomiyey oo ballantiintii ka baxeen gaaladii usoo hiiliyeen gaaladiina ay waxba garab ka waayeenoo jabeen ayagii soo hareen ayaa weerar lagu qaaday amar xag alla ka yimid oo jibriil la soo mariyey jibriilla nabiga u sheegay ayaa si degdega nimankaa la yidhi waxba la sii la sugin qurayshoon ma ka gaadhin baa la gumaaday marka nasala ahlu qurayda waxay ku degeen calaa xukmi sacad binu mucaad sacad ibnu mucaad saxaabi la dhihi jiray alansaari alawsi alashhari banu cabdiashal buu ka ahaa aws sacad bnu mucaad radia allahu canhu wa ardaa sayidu aws labadii qowsee ay ansaar ka koobneed aws iyo khasraj bay ahaayeen odaygoodii sayidkoodii suldaankoodii boqorkoodii buu ahaa sacad bnu mucaad meesha qolada kale banukhasraja sacad bnu cubaada ou ahaa fa arsala rasuulullah nabiga calayhi salaam baa wuxuu diray ilaa sacdin sacad buu u diray sacad bay dheen annagu sacad baan ku goonaa maxay sacad u doorteen waxay u doorteen yahuuddan madiina deganeed waxay xulfi iyo heshiis la lahaayeen nimankii madiino deganaa ee awsi khasraj ahaa oo awsi khasraj hadday yihiin nimanka la yidhahdo bani qurayda waxay ka tirsanaayeen oo xulafa ahaayeen quudii qaaranba ka dhexeeyey oo dagaallaa dhici jira iyaga dhexdooda is haystaan awsi khasraj ay garab u kala lahaayeen nimanka bani quraydaa reer aws bay ka tirsanaayeen bani qaynuqaac iyo banu nadiirra khasraj bay ka tirsanaayeen marka markii beenalqayraqaac la damcay in la raro oo la baabi'iyo markii hore waxaa kalaha waxaa nabiga calayi salaam shafaaco weydiistay cabdullaahi binu ubay binu salool baa noo imaan doonta nimankan reer banu qurayda ninkii aws madaxda u ahaa ay ka tirsanaayeenne waxay dheheen odaygoodii xukunkiisa ayaan ku go'naa bay dheheen waxay islahaayeen wuu inii khafiifin doonaayo sidii banu qaynuqaac oo kale inanaga hadli doonaa bay islahaayeen laakiin maanta maalin laga sugayo arrintaa ma aha maalin arrintaas sacad laga sugaayo ma ahoo waxay geysteen wax dib dambe intaasoo shirqool iyo khayaamaha loo cafiyey marka sacad binu mucaas saasay u dhaheen xukunkiisaan rabnaa sacadna xaggee joogaa markaa qurayro laskugu imaado ee gabagabada lagu hayo masjidkii nabiga calayhi salaam baa teendha intii looga dhisay buu ku jiraayo dagaalkii ayagan ay qaybta ka ahaayeen yuu ku dhaawacmay yuu dhaawac ku gaadhay marka isaga oo halkaasi ku ciiloon dhibaato loo geystay shirqoolkiina ka warhaya ya waxay dhaheen sacadkaasaan ku go'onaa wuxuu nagu xukumo marka meel fiican bay gashay fa arsala rasuulullah nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu u diray ilaa sacdin sacad sacad buu yidhah lasoo qaado asagoo dhaawaca faataahu waa yimi sacad nabigu u yimi calaa ximaarin asagoo dameer saaran falamaa daraa qariiban min almasjid meeshaa intii maalmaha la fadhiyey o nimankale kor fadhiyo la goodoominaayey meeshaa lagu tukanayey ee salaadda lagu tukanaayay maalmahaasi meel u dhow markuu soo maraayo oo uu soo dhowaaday majliskii uu ku soo dhowaaday qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam lilansaar ansaar wuxuu ku yidhi quumuu istaaga ilaa sayidikum u istaaga takriiman waxtiraaman ugu istaaga ah. aw khayrikum ka inugu khayr badan dameerka ka dejiya ma aha dameerka hal nin iyo laba nin baa dejin karta wuxuu la hadlayaa ansaaro idin buu la hadlayaa ansaaroo dhanna ree aws ba asaga ahaa khasraj iyo ansaaro wada socota iyo awsa wada socdaa ansaar la dhahaa u istaaga wey sayidkiina siyaadadaa la sheegayna waxay tusaysaa nooc qadarina ayuu nabigu u muujinayaa ninka ma aha nin caadi oo odaygii sayidkiinni ahaa muxtaramkaha ah, qiimaha badnaa soo dhoweeya oo soo karaameeya wey u soo dhowaada waxaa l waxaa bannaan qofka in loo istaago soo dhowayn ama la istiqbaalo laga hortago soo dhaweyn intaba way bannaan tahay waxaa la diidanya waa tacdiim sidii acaajimtu ay yeeli jirtay ninka madaxda asagoo fadhiya inay daba taagnaadaan oo korta taagnaadaan oo asaga un ay sidii maaragtay iyaga oo naftaba ka baxda oo dhaqdhaqaaqay saa u fiiriya u taagnaadaan taa way midda la diidan yahay tacdiimkaa way wax la diidan yahay laakiin qof aad u istaagtay oo salaantay ama saa soo socdaad ka hor tagtay ama aad tarxiibisay oo marxaban tiri taa iyada wax dhibaataha ma leh quumuu ilaa sayidikum aw khayrikum khayrugu khayr baan u istaaga oo soo dhoweeya uma qaala wuxuu yihi nabigu calayhi salaam ina haaulaa'i sacadow nimankan bani qurayda yahuudda nasaluu waxay ku degeen calaa xukmika xukunkaadii maxaad ku xukumaysaa afeefku hormarsa wuxuu yidhi hadalkan ku xukuma ma la qaadan ma la fulin ha waa la fulin buu qaala wuxuu yidhi taqtulu waxaad laysaa muqaatilatahum kuwoodii gaashaanqaadkaha dagaalyahankaha wixii hub qaadi karoo dhan oo qaangaahay wixii qaangaahay caruur lama laayo islaamku ha la laayo ayagoo caruur iyo haween iyo gaaladu dan kabana way warjeefayaan laakiin muslim hadyigii nabiga iyo jidkii nabiga haysta caruur iyo haween layn maayo marka wuxuu yidhi taqtulu muqaatilatahum kuwii dagaalamaya waan laynaynaa ninka dhallinyarada ahe xogow yarguunka ah ama coonka ah aad loo garan waayo la dhowrsho waxan maba qaangaarin hoos baa laga fiirinayaa timaha hoose hadduu soo bixiyey oo allaxaaqiga kuwaasaa lagu daraya kii asagoon usoo bixin bislayda la arkana waa la dayna carruurta lagu raacin taqtulu muqaatilatahum wa tasbii duriyatahum waxaad qafaalanaysaa carruurtoodii haweenkii o dhan oo wad socdaan durriya laisku dhahaa saasaan ku xukumay bil aniga hadii laga qaadan qaala faqaala annabiyu sala allahu calayh wasalam qadayta waad xukuntay bixukmi illaahi ilahay xukunkiisa wa rubamaa qaala qadayta waxaad ku xukuntay bixukmi lmaliki allaha boqorka xukunkiisa baad ku xukuntay waa muwaafaqaatu sacad bay ka mid tahay sacad xukunkii ilaahay uu ku xukumay ee laakiin ijtihaadkiisa adiga lagu saaray asabta fii ijtihaadika ijtihaadkaadi waad asiibtayoo xukunkii ilaahay baad asiibtay oo waafaqday baa layidhi kuwan maanta in la laayo yaa min allahi laga soo xukumay walam qaala xadaanii markaasaa lalaayin oo si fiican looga faara qabsa carruurtoodii haweenkooda lasoo soo aruuri jazaan wifaaqa weeyaan lama dulminin ee waddada ay lahaayeen ayaa si wanaagsan oo quruxsan loo mariyey ala xadaanaa zuhayr ibnu xarb abu khaytaba qaala xadaanaa cabdiraxmaan bnu mahdiy ibnu xasaan can bn xajaaj bi hada alisnaad wa qaala fii xadiidihi faqaala rasuulu llah nabiga calayh salaam baa wuxuu yihi laqad xakamta waad xukuntay oo fiihim dhexdooda bixukmi la ilaa xukunkiis waqaala mara dilaqaad xakamta bixukmi lmelig waa inu iskaalle labadaba xukmillahi xukmnimada isku mid wey bacda nusakh malag malag bifatxi laami haddii bixukmi malag la yidhahdana waxaa lagu ta'wiiliyaa malakuljibriil amarkii xagga alle uu ka waday ee uu noo sheegay ayaad waafaqday wey waxadaana abu bakr bin abi shayba wa moxamed bin alcala alhamdaani kilaahumaa can ibnu numayr moxamed bin cabdillahi qaala ibnu lcala isaga wuxuu yihi abu kurayb weeyaane xadaanaa ibnu numayr qaala xadaanaa hishaam can abi curwa bni zubayr usiiba sacdun yoma khandaq yowma alkhandaqi maalintaasi gaaladu ay isku soo bahaysteen madiina almunawara maxaa ka maqan nuurkaasay rabaan inay demiyaan nabi maxamed bay rabaan inay diraan asxaabu rasuulilah inay baabiyaan rabaan afar boqoloo kilomitr bay soo socdeen soo lugeynayeen marka maalintaas dagaal weyn ma dhicin xoogow istuurtuur iyo baa dhacday munaawashaada waxay mubaarasana way dhacdo cali iyo camr bin wuddi waa isku baxeenoo camr bin wuddi baa lagu galbaday marka usiiba sacdu yowma alkhandaq dadka waa la asiibayoo waa la dhaawacay ramaa waxaa soo toogtay rajulu nin min qurayshin quraysha yuqaalu lahu la yihahdo ibnulcariqa la yidhaahdo xibaan ibnucariqa ayaa magaciisa dhihi jiray xibaan ibnucariqa ayaa leeb soo galay ramaa wuxuu ka galay oo kaga dhuftay fi lakxali halbowlaha xididka halbowlaha ah ee gacanta ah xididkaasoo isku xidha xididaha kale ilaa wadnaha ku xidhan oo khatartiisu ay badan tahay halkaasaa lagu dhuftay fadaraba calayhi rasuulu llah nabiga calayh salaam baa wuxuu u dhisay khaymatan teendho fi lmasjidi masaajidka gudihiisa masaajid gudihiisa meedeeda teendhaha saga ku filan ayaa loo dhisay yacuduhu inuu booqdo min qariibin meel agtiisa nabiga masjidku ag degan yahay masaajidku mar walba joogaa inuu marka sacad xaafadiisa aka mar walba loogu tago inuu sacad mar walba arko oo booqdana wuu rabaayo wuu jecel yahay rasuulka calayhi salaam marka uu soo dhowaystayba waa qof xanuunsan dhaawaca baxnaano u baahan reerkii iyo xaaskiisa in laga yarfogeeyo u baahan meesha lagu booqdo marka waa la xanaaninaya tamriid baa lagu hayaa meeshaa lagu ilaalinaya qof naafoo nabar gaari wey hadda haweenka iyo arrimahaas oo ma fiicnaa layidhi falamaa rajaca rasuulullah nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu ka soo laabtay min alkhandaq qaswatulaxzaab dagaalkii iyo ateeradii iyo dhufayskii yamalagumkhandaqna waa la axzaabna waa la dhahaaye wadaca silaaxa hubkii buu nabigu iska dhigay gurigiisi markuu yimid gaaladii waa kii horayshay ilahay fakiyadoo dabeel kusii daayey marka fakhtasala nabiga waa qabaystay faataahu jibriilu malikul baa u yimid wa huwa jibriil oo yanfudu ra'so madaxiisa ka firdhinaaya min alqubaari boor boorka saas kaga firdhinaaya suuratu rajul wey baniadamka iska soo dhigaaya suuradiisa ilahay ku abuuray lix boqol oo garab buu lahaa jibriil oo hadduu fidiyo cirya dhulba aan la arkayn marka waa soo aruuriyey oo tashkiil buu isku sameeyey tashakur wax layihahdaa jirto malaa'igta iyo jinniga iyo ilahay u sahlay marka bini adam buu iska soo dhigay kowfiyadiisuu iska qabaa timihiisii yuu la baxay marka isagoo boor iska firdhinaaya ayuu nabigu u yimid oo askari iska dhigay faqaala wuxuu yidhi wadacta asilaaxa hubkii baad dejisay oo iska dhigtay miyaa maxamedow oo adigu waaba nasatayba wallaahi ma wadacnaah haddaan anaga macshar almalaa'ika nahay annagu weli maana dhigin ikhruj ilayhim xaggeenaada hadduu yidhi ikhruj ilayhim u bax kuwa gaaladaa faqaala rasuulu llahi sala allah alay waslam ba wuxuu yihi fa ayna xaggee gaaladee kuway kuwaad nagu amrayso bitaxdiid kuwaad noo diraysaa fa ashaara ilaa bani qurayda ah, bani qurayda waxay samaynayeen iyo afuufkii ay afuufayeen fitnada iyo wararkii ay u gudbinayeen quraysh iyo culayska ay soo saareen muslimiinta oo jabha kale iyo weji kale ay ku fureen arrintaa ayadaa lagu haystaa faqaatalahum rasuulullahi baa la dagaalamay calayh salaam lilaahi fanazaluu marka hore xisni ma lagu sameeyey oo munaawashaad iyo garaax iyo manjari marka waa la dagaalamay oo gurigii ku jiraan derbigiiba soo xidheen iyo deerkii magaalada o dhan way oodan tahay fanazaluu calaa xukmi rasuuli illah markay oomeen oo gaajoodeen oo waxba inay qabaneen ogaadeen xukunkii rasuulka ku dageen waxay dhn nabiga alla waxaad uu xukuntaan diyaar u nahay faradda rasuulu llahi sala allah alay wasalam alxukma fiihim ilaa sacad xukunka lagu xukumaya sacad buu u wareejiyey waa ka diiday haddana markaa waxay ku wareegeen sacad bay ku wareegeen bacda riwaayaat baa jira ama kutubu siir ay sheegaan in ay markay marka hore nabiga u sheegteen oo dhee nabigan ah, xukunkiisaan rabnaa inuu ay la tashadeen in la yidhaahdo saxaabi aho lubaaba la dhihi jiray lubaaba marka masaabulubaaba u ahaa ninkaasay la tashadeen oo ilahay eh, muxuu nugu samayna markaasuu u ishaaro yidhi waad go'aysaan haddaad nabiga tidhaahdaan xukunkaadaan diyaar u nahay waa go saa ku yidhi markaas wuu ogaaday inuu sir sir bixiyey khiyaanana ku dhacay orod buu isganoo masjidka nabiga madiine ayuu ka qabsaday tiirkii tiirashii masaajidka ka mida ah buu isku xidho isku dabray ilaa nabiga uu iga furo wallaan iska furaynin buu yidhi laa takuunu allaha warasuula wa takuunu amaanaatikum waa kusoo degtay bay leeyihiin in saxda hadi lqisa way jirtaa kor way sheegaan marka eh, aayaddaasa samanusuulkeeda culamada way ku daraan kadib sacad bay ku wareegeen oo dhaheen sacad baa odayga annaga ahe oon ka tirsanaan jiraye sacad baan rabnaa qaala nabigan waa ku wareejiye waayahay buu yidhi sacad ku wareega qaala fa inii anigu buu yidhi sacad markii loo sheegay nazla cala xukmi rasulilah faradda rasul alxukma fiihi mila sacad faqaal qaala fa inii markii loo sheegay sacadow aday kugu xidhe kugu xidhan yihiin oy ku tala saarteen ama ay amarkaadii go-aanka ay saarteen qaala wuxuu yidhi sacad fa inii anigu axkumu fiihim waxaan ku xukumayaa ayaga an tuqtala inallaahi almuqaatila intii dagaalka gaadhay ee dagaalyahanahaa wa an tusbaa in la qafaasha aduriya caruurta iyo wanisa haweenka wa tuqsama alamwaalu xooloodana la qaybsado nabiga waxuu yidhi waa saax baa tahay qaala xadaanaa abu kurayb maxamed bnu cala qaala xadaanaa ibnu numayr qaala xadaanaa hishaam ibnu curwata qaala qaala abi curwa bnu zubayr faahbirtu waxaa la ii sheegay caaisha u sheegtaa soo maray ana rasuula allah nabiga alay slam qaala inuu yidhi laqad xakamta fiihim bixukmi اllahi caza wajal xuug ilaabaad ku xukumtay qaala wxadaanaa abu kurayb xadaanaa ibnu numayr can hishaam qaal akhbaranii abi can caaisha ana sacdan qaal wataxajara kalmuhli lburi sacad baa wuxuu yidhi walxaal taxajara ay adkaatay oo angegtay kalmuhu dhaawiciisii lilburi liajli lburi bogsoosho ay u adkaatay nabarkii gaadhay ee dhaawac ahaa oo boogtii intay adkaatay soo angegtay isku soo dhowaatay lilburi bogsiimo u soo dhowaatay ayuu habaartamayo faqaala yidhi allaahuma allow innaka adigu taclamu waxaad og tahay an laysa axadun qof inuusan jirin axabba ilaya aniga iga kalgacayl badanoon ka jeclahay an ujaahida inaan jihaado fiika adiga daraadda inaan adiga diintaada difaaceeda aan u dagaalamo axad iga jecel inuusan jirin waad og tahay <clears throat> min qowmin qoom inaan la dagaalamo kadabuu rasuulaka rasuulka adi sala allah aleh wasalam <clears throat> qaswatulaxsaab baa u dambaysay oo markii muslimiintu ay khatar galeen walbahaarkii uu ku batay uu nabigu damcayba inuu la heshiiye qaar ka mida gaaladii kor fadhiday banu qadafaan inuu la heshiiyo oo timirta madiinaa waxay naga siinaynaa bil sanad walbee khatar markay muslimiintu galaan laftirkooda xoolo waa isku furan karaan marka maxayna tahay markaase waxay dhaheen waxaan rabnaa inaadna siiso nisfu maa yakhruju min atamr timirta nisna siiya war maya ulu ogolaada maya sacad binu mucaadi sacad binu cubaadou kala tashaday oo yidhi ka warrama saasay leeyihiin xaalad culusna waan ku sugannahay ma u ogolaanaa ma waxyiba mise waa talo may waa talo annaga oo muslimiin ahaynoo gaalo ah yay weligaana xabad timir oon leenahay aynan haweynin nimankan annagoo maanta muslimiinoo xaqudirir ah wallaana yeelaynin baynu nabi allow dagaalan ma cadaan nahay sidii baa aanka lagu gaadhay go'aan sadiida iyo heshiis iyo muxuu ahaa shuuro wanaagsan bay ahayd min qowmin inaan la dagaalarmo waad og tahay inaan jeclahay kadabuu rasuulaka rasuulkaadii sala allah aleyh wasalam beeniyo wa akhrajuuhu ka saaray kuwii ka saaray maka almukarama inaan la dagaalanno oo nabiga iyo diinta u hiilinno inaan jeclahay waad og tahay fa in kaana baqiya hadduu haray min xarbi quraysh quraysh dagaalkoodii weerarkoodii baa loo jeedaa iyo cadaawadoodii weerarkoodii hadduu shay wax ka haray fa abqinii ibaaqiyeel ujaahidhum aan la jihaado fiika daraaddaay allahuma fainii adunnu waxaanse u malaynayaa annaka adigu qad wadacta inaad dejisay alxarba dagaalkii baynanaa annaga iyo wa baynahum dhexdaanada inayna mar iskudaygii beder way ku jabeen kii uxudna way ku jabeen kii u dambeeyey qaswatulaxsaabna way ku jabeen alaana naqsuuhum walaa yaqsuuna hadda kadib waan ku duulaynaayo dib dambe nagu soo duuli maayaan buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam marka dagaal inuu dhammaaday oo hadda annaga inaan baxsanno mooyeene dib dambe aynu noo soo weeraraynin baa ii muuqataa fain kunta wadacta alxarba haddaad dagaalka dejisay baynanaa annaga iyo wa baynahum dhexdaanado dagaal uu dhammaaday ayaga igu soo duuri doonaan hadda kadib ilaahay hadduu dhammaaday adduunka inaan ku noolaado mar rabe shahiid baan rabaa maanta igu dhow nabarkii ah, hore ku dhacay buu raba inuu ku shahiido oo fii sabiili illahi ku dhintay difaac fii diin illaahi marka dhaawacan hadda bogsanaya ayuuba dhaliishan yahay oo diidan yahay ilaahayow fafjurhaa boogtan bogsanaysa isku soo aruurtay ilaahu qarxi oo dilaaci wajcal mawtii geerideeda ka dhig fii hada aljarx nabarkan asagaa geerideeda ilahu ka dhig waa tamani lmeyt mowt mowdka iyo geerida in la tamaniyana nabigu waa diiday calayhi salaatu wasalaam oo ilahu idil ha dhihin ee waxaa tidhahda allahuma xayini in kaanat alxayaatu khayran lii wa tawafani in kaanat alwafaatu khayran lii dheh tamani waa la diiday gaar ahaan haddii uu yahay qofkan dhibaato adduun oo qabsatay daraaddeed inuu dhaho ilaahu idhaafi adduunyada inuu dhaho sax maaha laakiin ninkan waa shahaada raadin waa jihaad waa jihaad wa jannadi iyo aakhare ayuu rabaayoo xaggaas way tamanigiisa maanta in shahaadada la tamaniyana way bannaan tahay oo ninkii tamaniya shahaado iyo fii sabiillah inuu ku dhinto si niyad iyo runna ay ka tahay asagoo gogoshiisa ku jiifa xataa hadduu dhinto manaasisha darajada shuhaadadu ilahay gaarsiiyaa buu nabigu sal allah alay wasalam marka waa masale khaas oo mustafnaad min cumuumi nahyi laga soo reebay wey wajcal mowtii fiiha ka yeel saas markuu yihiba fanfajarad waxaa dillaacday oo qaraxday boogtiisii min labati dhuunta ay ka dilaacday nabarkii asaga ahay boobtaabaa bararay bararkii baa socday ilaa dhuuntaasu ka xalxalay halkaa dhuuntaydana ka dilaacday halkaa dhuunta ayay ka dilaacday falam yaruuxhum masaajidkii waa lala joogaa dad ayaan xanuunsan baa jiro ama meesha lagu ilaaliyo falam yaruuxhum ma argagixinin wa fi lmasjidi macahu waxaa la jooga maciisa khaymatun teemdho kaloo min bani kifaar ree banu kifaara ayaa ayagana meesha ku dhisanoo iyagana degan ama marti ah ama loo keenaye wax kale ma argagixinin nimankaasi ilaa wadamuu dhiiggii falam yaruuhum ila wadamuu inta kale waa muctarad wa fi lmasjidi macahu qiimatu biman ikhfaarta waa muctarad wey wax kale ma argagixinin nimankaasi ilaa wadamuu dhiig unbay arkeen oo ka war heleen oo yasiiru qulqulaya ilayhim xaggooda u qulqulaaya ninkanuu intii meesha dilaacday waa markuu xukumay reer bani qurayda oo wuxuu ku taahayay ee gocanayay ee u dhammaatay markaa weeyaan ayaa ku soo laabtay meeshiisi lagu soo celiyey markaa ilaahay buu beryey wuxuu ilahu shahaada igaga dhig meeshii baa dilacday marka dhunteed nimankii reer banuberkifaara meesha degana teendada ku jiray dhiig qulqulin baa soo galay markaasay waxay dhaheen faqaaluu yaa ahla alkhayma war teendada dariskana ma ahow maa haada aladii wama waxan yaatiinaa nooga imaaday min qibalikum xaggiinna haddii lagu dudoo la fiiriyey faidaa sacdun sacad yaa jurxuu dhaawiciisii yaqidu daadanayaa yasiil daman dhiig u daadanayaa yaqidu waxaa ka harwaamaya oo ka daadanaya daman dhiig famaata minha waa u dhintay radia allahu canhu ardaa markuu dhintay nabiga calayh salaam wuxuu yidhi ihtaza carshu araxmaan limowti sacad bimowti sacad binu mucaad <clears throat> allah araxmaan carshigiisii baa u ligligtay ah, dadka gaalada iyo munaafiqiinta iyo mujrimiintu samaya arla midna u ooyi samaya arla midna uma ooyeyso laakiin sacad carshu raxmaan baa u ligligtay soo dhaweeyey ama maaratay u borartay qala xadaana caliy bn xusein bn sulayman alkufi qala xadaana cabda bn sulayman can hishaam bihada isnaac wagayra anahu qaal fainfajara min labatii dhuunta ayuu ka dilaacay oo ka qarxay fama zaala yasiil inuu dhiiggii qulqulaayo kabtaa maata ilaa u ka dhintay wazaada fi lxadiidi qaal wuxuu yidhi fadaka xiina yaquulu shaaciru waa markuu shaacirka lahaa marka uu sacad dhintay ama markii uu xukumay bani qurayda in la laayo uu ku xukumay xiina waa goortii yaquulu shaaciru gabyaaga uu lahaa nin gabyaa ah oo shaacira oo markaa gaal ahaa uu ahaa waxaa la dhihi jiray aljabal ibnuljawaal athaclabi aljabal ibnuljawaal athaclabi isagana waa jabal aabbihiina waa jawaal reer banu thaclabna wuu ahaa aljabal ibnu jawaal athaclabi wuxuu yidhi alaya sacdu sacda bni mucaadin fama facalat quraydatu wاnnadiiru lacamruka ina sacda bani mucaadin qada tataxamalu lahu asabuuru taraktum qidrakum laa shaya fiiha waqidru lqowmi xaamiyatun tafuuru waqad qaala alkariimu abu xubaabin aqiimuu qaynuqaacu walaa tasiiruu waqad kaanuu bibaldatihim hiqaalan kama haqulat bimiiطaana asafuuru usufuuru ayb wuxuu yeelayaa sacdu sacadow sacad bani mucaadow marka bedel wey alaa yaa sacdu sacadow sacad binu mucaad ahaayow munaadaha macalkiisaa laga bedelay sacadkii ina mucaad ahaa u jeedaaye sacad binu cubaada ma haystee sacad binu mucaadow famaa facalat maxay samaysay quraydatu qurayda iyo wanadiiru nadiir xaalkooda muxuu ku dambeeyey qurayda iyo nadiir nadiirku waa kuwii khasraj ka tirsanaa ee dhowr jeer loo shafeecay markii dambena ayrintooda dhammaatay quraydase maxaa iyadu ku dhammaatay gacantaadaa lagu laayay buu leeyahy lacamruka laxayaatuka amrika aanxayaatuka ku dhaartay noloshaadaan ku dhaartay waa iskaga dhaari jireen ina sacad bani mucaad sacadkii ina mucaadaha khadaata taxamaluu subaxda ay soo xumbaareen ee dameerka lagu soo qaaday lahuwa sabuuru mid sabar badan buu ahaa mid sabir badan buu ahaa waa damun mima yushbihu lmadxa baa la dhahaa uu caayaya laakiin ammaan bay ku shabahayaa nin sabir badan oo dulqaad badan ayuu ahaa maana wuxuu ka wadaa in raggaasi qaraabadaada heedeen ee inaga tirsanaa aad layso ood xukunkaada ku layso arrintaas yuu ka hadlayaa marka wuxuu leeyahay innana haba yaraatee wax cabsi ah iyo wax walbahaara iyo wixii lagu sameeyey aada innaba ka naxsanayn sabuur baa tahay nin sabir badan baa tahay qadaa tataxamalu lahuwa sabuuru mid sabir badan wey dulqaad badan wixii la gaarisiiyey nimankaasi iskaga sabray taraktum ay sayartum waxaad ka haysiiseen tarakad macna sayara waxaad ka haysiiseen qidrakum dherigiinni laa shaya fiihaa midaan waxba kuu jirin baad ka dhigteen wa qidru lqowmi qoladaas kale dherigooduna xaamiyatun wey mid kulul oo tafuru shubaalinaysa marka wuxuu leeyahay idinka reer awsa idinkaa ku maaratay habar karisla idinkaa karis xun iyadaa ku kaalla saasoo kale wey nimankii garabka iyo gaashaanka inaha eed wax wada qaybsan jirteen ee aad mag iyo mawlaxaba wada lahaydeen ee difaaca inaha haddaad xukunteen oo lagaa gowracay dherigiinni maanta waa bannaan yahay oo waa eber waxba kuma jiro meesha reer khasraj dherigoodii ay xaamilatatafuur tahay tafuur ay tahay oo raggii ayaga raggooda lama laynin lama laynin nimankii banu nadiir ahaa iyo bani lama laynin ayuu leehay waqad qaala alkariimu qaala wuxuu yidhi alkariimu kii wanaagsanaa abuu xubaab ahaa abuu xubaabkan kariimka uu ku magacaabaayo kariimnimaa ka foge waa cabdullaahi bnu ubay bnu salool wey yaa abuu xubaab la dhihi jiray kanuu ammaanaya wuxuu leeyy ninkii wanaagsanaa abuu xubaab ah wuxuu yidhi aqiimuu nagaada oo deganaada qaynuqaacu yaa qaynuqaacu ree qaynuqaacow deganaada meeshiinna oo walaa tasiiruha soconina waa kii yidhi hadda ka hor waqad kaanuu waxay noqdeen bibaldatihim meeshay deganaayeen fiqaalan kuwa cusleeyey weesharadoodii dhaqaalahoodiiyo guryahoodii sidii bay dhulku cusleen ay u degan yihiin kamaa haqulat say u cuslaysay bimaydaana meesha maydaan la yidhahdo ama buurta maydaan la yidhaahdo asukuuru dhagaxyihiisa ay u cuslaysay ayay meeshay deganaayeen u cusleeyeen u degan yihiin ama adiga kuwaadi waa gelgelin wey waa lagu gelgelimaystay taas ka wada baabu man lazima warkaasi waxba kama jiro waxaa weeyaan meeshii loogu talagalay baa nimankaasi la mariyey ayagaana iska lahaa waxaas iyo dhibaatadaa iyo xumaantaasi ayagaa gacantooda ku keensaday baabu man lazimahu amrun qofku amar laazimo fadakhala calayhi amrun aakhar amar baa laazimo waxbaa waajib baa saaran amar kalaa u soo galay muxuu samaynaya labada amar kee hormarin alaham falmuhim say u kala muhiimsan yihiin ama almubaadara turjumadu waa waa uu raggi ka dambeeyey imaam nawowi ee waxau jeeda imaamu muslime nawowi iyo raggii kale ee e, e, nasaakhda aha ee kitaabka qoray ayaa la imaanaya ama waxaa dhahdaabay ka fahmeen almubaadara bilghaswi duulaanka in lagu degdego wa taqdiimi ahamil amrayn laba amar oo muhima ka ahamka ahe muhimka si ah in la hormariyo labadaas amare almutacaaradan istacaaruday laba amar oo muhima oo iska hor imaaday hadday labadaasi kuu sinaadaan midkoodna uu sii muhiimsan yahay ka muhimka ku bilow waxadaanii cabdullahi bn muxamed bn asma dubaci qaala xadaanaa juwayriyata bn asma dubaci can naafic mawla bni cumar can cabdillaahi bni cumar qaala naadaa fiinaa rasuuluullah nabiga calayhi salaam baa dhawaaqay dhaxdaamada yowman sarafa min alaxzaab markuu qaswatulaxsaab ka soo gadoobay oo jibriil uu yidhi dagaalkii weli ma dhammaanin banu qurayda aada nabiga iclaambu uu sameeyo waa dhawaaqay wuxuu yidhi alaa laa yusalliyana yuuna tukanina axadun qofna aduhra salaada duhur ilaa fii bani qurayda fii bani qurayda meelaan ahayn duhurka ku tukanina riwaayadii bukhaari waxay ahayd alcasra casarka ha ku tukanina bani qurayda meelaan ahayn marka kuwa kuwii dambana kuwii horena ee duhurka waqtigiisi dheera duhur buu yidhi kuwii ka daba tegayna casharka banuqurayda ku tukada qaar baa saa ku jamciyey fatakawafa naasun haddii la diday oo qurayda la aaday madiine ka yar go'need takawafa naas dad baa waxay ka baqeen saxaabadii ka mida fawtal waqti waqtigii inuu tago salaada duhurkii waqtulfadiilihii inuu ka tago ayay ka baqeen markaasay fasallow iska tukadeen duuna bani qurayda ayagoo bani qurayda gaari dhexda iyo salaaddii ku tukadeen wa qaala aakharuuna kuwa kalena waxay dhaheen laa nusalli anigu ma tukanayno ilaa xayu amaranaa rasuulullah nabiga meesha uuna amray sala allahu caleyh waali wasalam umaan ku tukanaynaa kuwana macnihii bay qaateen nabiga uu u jeedeen wax ka fahmeen kuwana lafdigii bay ku dhegeen ijtihaadkii weeye ah, mucaaradat almacnaa bilafdi marka kuwan waxay yidhaahdeen macnaha nabiga uu ka waday waxaa weeye degdega ee salaada wakhtigeedii ka tagsiiya ooma jeedin markuu lahaa ku tukanina meelaan bani qurade ahayn salaadda wakhtigeeda oo dhimanaya ka tagsiiya oo socda ma aheene degdega oo dhaqsada bay ka dhigneed kuwana waxay dhaheen soo nabigu hadalka ereygaa ma dhihin haa anagu cala aahir daahiriyay noqdeen daahirkan ku dhagaalanayna ijtihaadkaasa lagu kala baxay wain faatana waqaala aakharun laa nusali ilaa xaytu amarana rasuulu sal sl wain faatana alwaqtu waqtigaba hanaga tagee annagu daahirka nabiga hadalkiisa ku dhaganaanayno qaala famaa canafa markii loo sheegay famaa canafa ma canaananin ma citaabin waaxidan mid oo min alfariiqayni labada kooxood ka mida ah. lianna kullu mujtahidin lahu ajrun wa hawaab ah, mujtahid kastaba ajri buu leeyahay qof ajri lama canaanto kii asiiban laba ajir buu leeyahay kii gafayna ajrun ijtihaad buu leeyahay saas wey marka ijtihaadu saxaaba fii ahdi rasuul calayhi salaam saxaabada way ijtihaadi jireen masaa'isha iyo fahamka way ijtihaadi jireen nabigoo nool calayhi salaatu wasalaam wixii markaasi ayna nabiga fursad u helin kadib baa la sixi jiray kii sax u baahan kii kalena bannaanka baabun raddu lmuhaajiriina ila alansaar nimankii reer muhaajiriinee maka ka yimid ee madiina yimid celinta ay celiyeen ilal ansaari walaalahooda reer ansaar ay u celiyeen manaaixdao maalkood maashigoodii mina shajari geedihii iyo watamri midhihii xiina goortii bay u celiyeen istaqnow canha ay ka deeqtoomeen midhihii iyo beerihii madiina bilfutuuxina ay ku deeqtoomeen furashadii ay khaybar iyo nadiir iyo fadagii ay furteen taas ayaga ayagaa banuunadiirka dabcan fay buu ahaaye lakiin waxbaa ka soo gaaray khaybarna qaarkee dagaal buu ahaa laba xisnibna wuxuu ahaa eh, dagaal buu ahaa inta kalena sulxi buu ahaa ayib marka wixii markay timirta iyo beeraha heleen iyo walaalahooda geeda timir ay ka haysteen markay imaadeenba waxay dheheen beerta ka shaqeeya idinkana wax maal maashada oo cuna tii bay u celiyeen markay ka maarmeen ay u celiyeen walaalayaal waa mahadsantihiin geedahan beero badan baan hellay oo timiro qaniimaan hellay beertiina qabsada waxadaanii abu daahir waxarmala qaala waxay yidhahdeen akhbaranaa ibnu wahbin qaal akhbaranii yunusu can ibni shihaab azuhri can anas bni malikin qaal lamaa qadima almuhaajiruuna muhaajiriin markay soo galeen min makata maka ay ka soo galeen almadiinata madiinana ay soo galeen qadimuu way soo galeen walaal laysa biaydiihim gacmahooda ayna ku wadanin shayin waba waxba ayagu wadanin ayagoo caydh ah oo dagaag ah oo qaxaya ah, ayay magaala madiina kusoo habsadeen oo soo carreen diintooda iyo naftooda la soo carreen bas xoolahoodii iyo dhaqaalahoodii iyo dhulkoodi iyo guryahoodi ka soo baxeen ilahay dartii wa kaana alansaaru ansaarra waxay ahaayeen madiina degan ahla alardi niman dhul saaxiiba walcaqaar iyo beero waa la yidhi caqaarta dhulka maaragtay caqaarna waxaa la yidhaha waxaan mutanaqi lahayn dhulma guurtaah iyo beero ayay lahaayeen faqaasamahum ulansaaru ansaar baa la qaybsaday walaalahood calaa an acdawhum inay siiyeen ansafa himaara amwaalihim xoolahooda nis inay siiyaan bay kula qaybsadeen kullu caamin sanad walbaba beerta markay goodo inay nisi nis u kala qaataan wayakfuunahum alcamala waalma'uuna tan ayagaa doortay reer muhaajiriin marka hore inay iska siiyaan bay damceen ayaguna waxay dhaheen maya iska qaadan mayne xoogga anaga xoogga aan yeelanno beerta inagala shaqayno sa annagana waxaan ku helno niman gob ay ahaayeen ayaguna oo wax celin oo yaqaan oo walaalkood u turaaya ayay noqdeen haddii ay dad ikhyaara oo karam iyo deeq leh ay walaalahood noqdeen iyaguna inay wax u hambeeyaan walaalkood oo inaan waxooda ka faramadoobeynin oo waxooda ayna qaadanin oo shaqadii wax ka qayb qaataan <clears throat> ayay noqdeen oo <clears throat> qofkan haddii wax loo qabto wax loo taro oo la biiro la masruufo oo reerkii uu ka mid yahay inuu shaqadii wax ka qabtaa la rabaa inuu meesha uun jiifo cunto unu imaado keliya maaha sidaasa saxa arrintu waa sidaas nabiga calayhi salaam abuu aalib oo adeerkii ah soo kafaalo qaaday ariguu raaci jiray ariguu raaci jiray reerkaasi reer abuu aaliba ee fuqarada ah ayuu xoogoo ku soo biirin jiray wayafuunahum alcamala waalma'uuna shaqadii iyo wixii ah inay ka kaafiyaan wa kaanat ummu anas ibnu maalik anas binu maalik hooyadiis waxay ahayd wahiya gabadhaasi tudcaa waxaa loogu yeedhaa magaceedu umma sulaym baa la dhihi jiray waa kunyeeh umu sulaym binti milxaan alcumaysaa wa kaanat umma cabdillaah dhankan kalena waxay dhashay cabdilaahi bin abi alxa oo kale aabbayaana isagii anas abu dalxa cabdullaahigana dhalay kaana wuxuu ahaa akhan lianas liummihi cabdulaahiga in abu dalxa ah iyo anaska ina maaliga laba aabba kala tirsaday waxay xagga kala ahaayeen walaalo xagga hooyada kaana akhan walaal buu lianas ummihi xagga hooyaday walaalo kala ahaayeen wa kaanat waxay ahayd acdat ummu anasin waa ku soo celiyey liuuli lmasaafa jumladii iyo ictiraadkii baa dheeraaday hadalkii baa dheeraaday marka waa ku soo celiyey wakaanad acdad waxay siisay umu anastaasi lasoo sheegay rasuulallaahi sala allahu calayh wasalam cidaaqan geeda timira iyo laamo timira oo lahaa iyadaa ilahayd bay tiri geedahaas iyo laamahaasi wixii midhoo saaran ka goosta nabi allow idinka orinta waanad ka maarmaysaan fa acdaaha rasuulullah nabigana calayh salaam wuxuu sii siiyey umma ayman buu siiyey mowlaatuhu miduu mawladiisa aheed u xoreeyey ummu usaama binu zayd ahayd yuu nabigana ku wareeji jiray muaymanay wey nabiga soo korisay usaama binu zayd oo zayd binu xaarifa asagana mawrihiisaanu u guuriyey usaamay dhashay marka reer waxay ahaayeen nabiga ehelkiisa iyo aalubeytkiisa ka tirsan ayay ahaayeen oo nabiga aad u jecel yahay islaanta ummu aymana wiil ay dhasho nin kale u dhashay baa lagu kunyeeyey aymana dhihi jiray iyadoona magaceeda baraka la dhihi jiray baraka xabashiyad bay ahayd qaala ibnu shaab wuxuu yidhi faahbaranii anas bnu maalik wuxuu ii warram anna rasuula allah nabiga calayhi salaam lamaa faraqa markuu bogay min qitaali ahli khaybar dagaalkii khaybar ee beeraha badan laga soo helay markuu ka soo bogay wansarafa ila almadiina madiina uu soo gadoomay rada almuhaajiruun muhaajiriin waxay u celiyeen ila alansaari walaalahooda ansaar manaa'ixahum wixii maashi ay u haysteen geedhaha ee beeraha allatii kaanuu manaxuum ay maaliyeen min himaarin midhahoodii ayay u celiyeen oo dheen qabsada walaalayaa wamaasandii maanta beeraan hellay qaala faradda rasuulu llah nabiga calayhi salaam isaguna wuxuu ceeriyey ilaa ummii hooyadii buu leey anas umu sulayma cidaaqaha geedihii timirtahaa timirtana maanta ayaa gacanta ku haya umma ayman uma ayman baa ka carootay marka wa acdaa rasuulullah nabiga calayhi salaam umma ayman oo carootay wuxuu siiyey oo ku siiyey makaanahuna geedihii ay maali jirtay beddelkoodii min xaa'idihi beertiisii banuu nadiir wax ka qaado fadagii khaybar iyo sahmigeedii halkaasa wax laga siiyey qaala ibnu shahaab wuxuu yidhi wa kaana min sha'ni umma ayman umma ayman xaalkeeda wuxuu ahaa ummi usaama binu zayd usaama binu zayd hooyadiis ahayd annaha uma aymantaas kaanad waxay ahayd wasiifatan khaadim khaadimad iyo licabdilaahi binu cabdilmutalib bay khaadimad u aheed u khidmayn jirtay waa nabiga aabihiis cabdullaahi binu cabdilmutalib intuunan u noolaa ayay u khidmayn jirtay wa kaanad min alxabash ay ka soo jeeday ardulxabash dhulkan oo dhan baa xabash la iska dhihi jiray falamaa waladad markay dhashay aaminatu aamina binti wahab aamina binti wahab azuhriya umu rasuuliillaah rasuulallaahi markay dhashay sala allah alay slam markay nabiga dhashay bacdamaa tuwufiya abuuhu nabiga aabbihiisna markii la oofsaday kadib oo sagoo caloosha ku jira nabigu aabbihii dhintaye fa kaanat ummu ayman baa waxay noqotay taxdunuhu tii xanaanaysa nabiga calayh salaam nabiga xanaanayn jirtay hayn jirtay xataa markay hooyadiina ay dhimatay waa tii soo xumbaartay abwaa markay hooyadii ku dhimatay wuxuu safar leeyahay soo xumbaartay oo dabarka soo saartay oo maka keentay xataa kabira rasuulullah ilaa nabiga uu ka weynaanayo calayhi salaam bay xanaanayn jirtay fa actaqa dharka u warhay faactaqahaa waa xoreeyey nabiga calayhi salaam uma ankaxaha wuxuu u guuriyey zayd ibnu xaaria abaalkaasu u galay xor baa tahay buu yidhi addoondaba ma tihid zawjna zayd bnu xaaria kuwa ibnu sharaxbiil kelbi baa guursaday usaama binu zayd buu dhashay uma tuwufiyad waa la ofsaday bacdamaa tuwufiya rasuulullah nabiga markuu dhintay calayhi salaam kadib bikhamsati ashhurin shan bilood bay ka dambaysay taariikh kooban oo um ayman ay leedahay buu kuu sheegay qaala xadaana abubakr bn abi shayba waxamed bn cumar albakraawi wamaxamed bn cabdilacla alqaysi kulluhum can ilmuctamir muctamir buu ka wariyey ibnu darkhaan walafdu liabi shayba qaala xadaana muctamir bnu sulaymaan darkhaan ataymi can abihi aabihiisa sulaymaan ibnu darkhaana can anas ibni maalikin ana rajula baa qaala xamid wuxuu isagu yiri ibnu cabdillah waxay dhaheen ana arajula wuxuu ahaa jinsu rajul ninka reer madiinaah ee ansaarta ka tirsan oo dhan waxay ahaayeen midoodaba dabeecaday lahaayeen bay lahaayeen qof qofnaan ka bixin kaana yajcalu lilnabiy nabiga wuxuu u yeeli jiray calayhi salaam annakhaalaat geela timiroo min ardihi beertiisa ka mida ayuu nabigu wax ka siin jiray xataa futixat calayhi quraydatu wanadiir ilaa qurayda iyo nadiir la furtay oo gacanta muslimiinta soo gashay nabigay siin jiray nabiguna dadka kale sii siin jiray walidalika halkaas isagoo gaajadiisi iyo baahidiisa laga hadlaayo wa walgeedihii timirta dad kaluu siiyey nabiga alay slam iithaar fajacala nabigu wuxuu yeelay bacda dalika markii xoolahaas iyo beeraha khaybar iyo walqurayda iyo nadiir ay imaadeen jacalat bacda dalika yaruddu calayhi inuu celinaayo maa kaana acdaah wuu ah, celinaya nabiga calayh salaam geedihii timirtaha iyo beerihii dadkii siiyey ayuu ku celiyey qaala anas baa wuxuu yidhi wa inna ahlii ehelkaygii buu leeyahy reerkaanagii amaruunii waxay amreen fariin an aatiya annabiya nabiga inaan u taga calayhi salaatu wasalaam fa as'alahu aan weydiiye maa kaana ahluhu ehelkiisa wixii ahdow ay siiyeen oo bacdo ama qayb ka mida ah. haddii maaran ayna jirin beertii nabi alla waad ka maarantay haddaad ka maaranto maaran jiro beerta ayada hedeen ku siinay iyo geedihii timirta ahaa gacanta nabigan inay ka baxday oo mu'aymin ku wareegtay arkaan marka in loo soo celiya codsadeen wa kaana nabiyullaahi nabiga ilaahi sala allah aleyh wasalam wuxuu ahaa qad acdaahu umma ayman buu siiyey geedahaas ree ka soo jeeda eh, umu sulaym wuxuu nabigu siiyey islaantaasi xadaanaysa ee korin jirtay ee waalidka baa ugu qumanayd faataytu nabiya nabiga calayh salaam baan u imaaday nabigaan u imaadayoo faacdaaniihinna wuuna siiyey geedihii wuuna siiyey waayo geedihiin waa inii celiyey buuyiri fa ja'ad ummu ayman baa timid fa jacalat ihawba maradii waxay ku qabatay fii cunuqii luquntayda mala igu duubtay waqaalad waxay tihi wallaahi laa nucdiikaahunna ku siin mayno waqad acdaaniihinna aniguu isiiyey nabiga calayi salaam wixii aniga nabiga isiiyey inaan ina siinayn beertaa way ka wareegtay nabiga anaa iskale ina siin mahayo yay tii intii marada saa u qabatay anas oo kuray ah faqaala nabiyullaahi nabiga alai slam oo arkaya wuxuu yidhi yaa uma ayman uturkihi siidaa wiilka walaki kada wa kada intaa intaasaa ku siiyey beertaasaan kaa siiyey wa taquulu waxay leedahay kalaa yeeli maayo waladii laa ilaaha ilaa huwa dhaart fajacala yaquulu kada intaasaad leedahay xataa acdaaha casharata amhaali intii ay haysatay ay ku dheganeed toban laab beeraha la siiyey oo layidhi kusii daa wiilkan qaado aw qariiba min casharati amhaali wax u dhow ayaa la siiyey nabiga xataa way ku yar caraanin jirtay mararka qaar nabigana sida hooyadii iyo waalidkiisa oo kale ayuu hadalkeeda u taxamuli jiray oo u maarata sabri jiray sala allahu aleyh waali wasalam baabun akhdi acaam cuntadii in la qaato min ardi alcaduwi laga qaato cunto bisil baa la arkay xoolahaas iyo cuntadaa bisil hanimada hadhow ha la qaybiye yidhi ee intaan la qaybin aan la qaadi karin ee huluulka lagu tilmaamay waman yaqlul yaati bimaa qalla yowma alqiyaama hanimadaasi ma soo gelayso cuntada bisil qofka u horreeya soo helaa iska cuni kara jawaazu lakli min acaami alhaniima waa la cuni kara fii daari lxarbi dagaalka meesha daarta dagaalka xadaana shaybaan bn faruuqa qaala xadaana sulaymaan ibn cali bn mucuyirata qaala xadaana xumayd bn hilaal can cabdillahi bni muqafalin qaala wuxuu yidhi asabtu jiraaban ohli jiraabka waa weel laga sameeyey maqaar ohli baa la dhahaa cuntada iyo raashinka lagu ridan jiray asabtu waxaan helay buu leehay cabdullahi bin muqafal jiraaban ohli iyo qandi min shaxmin baruur tibka ah ilan yahuudu baruurta min cuni jir neefka hadday qashaan wixii baruur oo dhanba looma ogoleen xaaraan bay ka he iska tuuri jireen marka yowma khaybar maalintii khaybar ayaan jiraab ohli ah ayaan helay buu yidhi mid yahuuda iska soo tuuray oo darbigii ka soo tuuray iyagana ciidan kana ku wareegsan yihin qaala failtazamtu markaasaan isku duubay bu yidhi waan ku booday markaasaan isku duubay faqultu markaasaan hadlay laa ucdi lyowma axada min hada shaya qofna maanta wax ka siin maayo bururtan yaan iri bu yidhi nabigaa arkaayo oo maqlaayo u dhow qaala faltafatu dhinacan baan saa u fiiriyey faidaa rasuulu llahi sal slam mutabasiman nabiga ku muusoonaya calayh salaam umbaan arkay buu yidhi oo hadalkiisaa iyo sida yeelay iyo arrintaasuu nabiga ku muusoonaya calayh xaalo adag baa lagu sugnaa gaajo daran baa jirtay in dameerihii la qasho yaa la sameeyey dameerihi xataa inkastoo markaa xalaalaha ayaan markaasa la xarimay qaala xadaanaa marka waxaa weeye shaahidku cuntadaasi iyo wixii cunto aho marka aan xoola ahayn waa la cuni karaa mahambislaalbislaanin qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar alcabdi qaala xadaanaa bahs ibnu asad qaala xadaanaa shacba bnu xajaajin qaala xadaanaa xumayd bnu hilaal qaala samictu cabdallahi bnu muqafalin yaquul rumiya ilayna waxa xagga anaga loo soo tuuray jiraamun ohliya qandi fiihi acaamun raashid iyo washaxmun barbuur ku jiro yowma khaybar maalintii khaybar fawahabtu waan booday liaahudahu inaan qaato qof kale iga hormarin qaala faltafatu xagganaan fiiriya anoo hadalka iyo bootintaa isku daray faidaa rasuulullahi sala allah alay wasalam aan arkay fastaxyaytu min waan ka xishooday hadalkii iyo wuxuu sameeyey iyo qof kale siin mahayo nabigana waa ku muusooday sala allah aleyh waali wasalam muusoodka waa iqraar inay u bannaan tahay inuu cuno haniime iyo wax caamana uunan ahayn qala waxadaanaa moxamed bin muhana qaala xadaana abu daawuud xadaana shucb bihada isnaad jiraaba min shacbi walam yadkur dacaama shahid baabun wuxuu ku saabsan yahay kitaabunabiyi sala allah aleh wasalam nabiga qoraalkii uu u qoray ilaa hiriqla yadcuuhu ila alislaam isagoo islaamnimada ugu yeedhayo boqoradii iyo madaxdii wakhtigaa jirtay nabigu calayh salaam muraasala ayuu sameeyey warqaduu u qoray uu diinta ugu yeedhaayo oo dacwada ugu yeedhaayo leanna qofka madaxda toos dacwada in loo gaarsiiya la rabaa haddii isaga uu qaato oo u islaamo waxaa rajo laga qabaa shacabkii inay raacaan oo ku islaamaan wannaasu calaa diini muluukihim dadka boqoradooda iyo madaxdooda waxay dhaqankooda iska raacaan warqaduu marka u qoray nabiga calayh salaam waxaa ka mid ah hiriqle hiriqle marka waa boqorkii reer ruub ayaa hiriqlahan hadda loola jeedaa oo qaysar la dhihi jiray laqabkiisa sida kuwa reer faris baa loo dhihi jiray kisraa xabashida loo dhihi jiray najaashi iyo magacyihii kale ay kale ay lahaayeen waxaa jirtay maqowqis iyo fircawn iyo fulaan iyo tubax iyo qal xadaana isxaaq bn ibrahim alxandali wbnu abi cumara wmuxamed bnu raafic bn cabdi bn xumayd walafdi ibn raafic qaala ibnu raafic wuxuu yihi bn abi cumar xadaana waqaala akharaani akhbarana cabdurazaq bn amaam sancaani qaala akhbarana macmar bn rashid alasdi can zuhri buu ka waramay can cubaydillahi bn cabdillahi bn cutba can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana aba sufyaan aba sufyaan sakhr bn xarb radi allahu canhu ahbarahu wuxuu u warramay ibna cabaas min fiihi afkiisa ooga waramay ilaa fiihi afkiisuuna ugu riday yacni mubaasharatan wa mushaafahatan ayuu oogu sheegay si toosa qaala wuxuu yidhi abu sufyaan xadiidkan uu ka sheekeynayo in dalaqtu waan tegey buudi fi lmuddati alatii muddadii ayaan ka faa'iidaystay allatii kaanad ahayd beynii annaga aniga oo quraysh matalaya iyo wa bayna rasuulillaahi nabiga noo dhexaysay calayhi salaam heshiiskii xudaybiye dhacay toban sano inaan wax dagaala dhex marin lasdhex mari karo ayaguna ay shaam aadi karaan markay shaam aadayaana madiinay marayaan arrintaasaan ka faa'iidaystay oo shaam baan aaday tijaaro iyo beecsharaan u aadnay buu leh marka waa gaal abu sufyaan oo quraysh bu matalaan qaala wuxuu yidhi fa bayna ana bishaam anoo shaam jooga oo weliba iiliya jooga baytulmaqdis ayuu tegey halkaasuu joogay oo u tegay ninka ahaa hiriqle caasimadiisana ximsi bay aheedoo suuriya ka tirsan halkaas ayaa caasimad u ahayd waa tegay oo markii uu ka guulaystay reer faris iyuu shukran lilaahi baytulmaqdis uu aaday asagoo halkii joogaa warqadii daxiya bnu khaliifa alkelbi uu nabigu u dhiibaba halka ku gaadhay halkaasaa markaa nimanka reer qureysheed loogu tegay buu soo wadaa fa bayna ana bishaam anoo shaam jooga id ji'a bikitaabin min rasuuliillah warqad nabiga ka socota calayhi salaam baa timid ilaa hiriqlay soo gaadhay yacnii cadiima ruum nimankii reer ruum ee reer yurub ahaa reer yurubkaa ruumka la dhihi jiray markaa nimankaa ayaga reer yurub boqorkoodii iyo madaxdoo madaxweynahoodii ayay soo gaadhay qaala wa kaana daxiyat lkalbi saxaabigii daxiya binu khaliifa ahaa yaa jaa keenay bih warqadda asagaa loo soo dhiibay fadafacahu wuxuu u dhiibay ilaa cadiimi busra ninkii waa tagay baytulmaqdis buu jiraa markii la yidhi meeshaa busro la yidhaahdo guddoomiyaheedii ayuu u dhiibay waa uu yidhi warqaddan gaarsiin baa madaxweynihiinna fadafacahu cadiimu busrana wuxuu usii dhiibay ilaa hiriqla u dhiibay faqaala hiriqla wuxuu yidhi inuu warqaddii ku dul ahrinin dadka intuuna ku dul akhrinin ayaa wuxuu yidhi hal haahuna meeshan magaaladan baytulmaqdes iyo iiliyaa iyo meesha aan joogno axadun qof ma joogaa min qowmi hada arajul ninkaas warqadda soo diray muxameda qowmkiisii nin ka dhashay oo isku qowsi yihiin alladii yascumu ninkaa sheeganaya annahu nabiyun inuu nebi yahay ninkaa sheeganaya qofay isku qowsi yihiin oo meeshan jooga ma jira qaaluu waxay dhaheen nacam haa nabiguu ku wadaa qofka asaga nabiga alai salaam nin isku qabiil yihiin meesha ma joogo oon waraysto haabaa la yidhao niman safareey ahoo reer qurayshadaaba joogaba waa la soo qabtay qaala faduciitu fii nafarin min quraysh waa la ii yeeray annagoo kooxoo fii nafarin koox la socda min qurayshin reer qurayshada la keenay fadakhalnaa calaa hiriqi meeshii markaa gurigii madaxtooyada ayaa lagu nasanaya boqorka u joogay ayaa la soo geliyey hiriqlaan u soo gallay ajlasanaa wuxuuna fadhiisiyey bayna yaday hortiisa hortiisuu saa noo fa qaala wuxuu yidhi ayukum kiinee aqrabu oo ugu dhow nasaba nasab min hada arajuli aladii ninkan yazcumu sheegan annahu nabiyu nabi inu yahy ninkii nabinimada sheegtay ee maka ka soo baxay haddana madiino jooga ee nabinimada sheeganaya intii ninkee u dhow faqaala abu sufyaan baa wuxuu yidhi faqultu ana anaa u dhow yidhi waa cabdimanaaf bay iskugu imaadaan abu sufyaan sakhar ibnu xarb binu umayata binu cabdishams ibnu cabdimanaaf waaye nabigana waa cabdullaahi binu cabdilmualib ibnu haashim bin cabdimanaaf waaye labadooda ama bay kala tirsadaan anaa ugu dhow inta nasr hadii loo dha anaa ugu dhow yidhi faqultu ana faajlasuunii markaasay waxay fadhiisiyeen bayna yaday hortiisa ah. wa ajlasuu asxaabi asxaabtaydii kooxdaydina waxay fadhiisiyeen khalfii gadaashayda sayna iskugu baaqin markii uu been sheegana ay beentiisa u sheegaan ilaan qofka adoo hortaagan been baa sheegta ma dhihi kartid gadaal bay markaa yaa la fadhiisiiyey uma dacaa wuxuu u yeedhay hiriqle bitarjumaanihi buu u yeedhay ilaan carabi ma yaqaanee turjumaan buu u yeedhay carabi yaqaana faqaala lahu wuxuu ku yidhi qul waxaad ku tidhahdaa allahum nimankan kale abu sufyaan mooyaan inta kale waxaad ku tidhaahdaa innii saa'ilun waxaan weydiinayaa haada ninkan abu sufyaana waan waraysani canirajuli baan ka waraysan aladii ninka yazcumu annahu nabiyu nabi inuu sheeganayaan ka waraysane fain kadabanii hadduu been ii sheego fakadabuuhu been beeniya ah, been buu sheegay dhaha hadduu been ii sheego abu sufyaan baa raba inuu been isku dayin wixii runa uu sheego ee uu ka yaqaana nabiga alayh salaam isagoo gaala afkiisa inuu ku qirto wuxuu nabiga ka ogaa oo maxaasin iyo wanaaga ila wax kale maba soo heli doonee haddii nabiga ka sheekee la dhaho wanaag uun cuqalada iyo dadka caqligale ay fahmi karaan qofka inuunan waxba xumaana lahayn iyo afkiisa ku qiri doonaa walfadlu maa aqarad laka alacdaa'u fadligana waa wixii cadowada ay ku qiraan qaala faqaala abu sufyaan abuu sufyaan baa wuxuu yidhi waayamullahi ilahay baan ku dhaartay lowlaa makhaafatun haddaynan ahayn cabsi an yuufara in layga wariyo oo layga faafiyo calaya alkadibu been in layga faafiya haddaan ka baqaynin lakadabtu been baan sheegi lahaa waxaan iga reebtay buu yidhi nimankaan aan ka baqi been buu sheegi intay dhahaan hadhow ina been inaan sheegay nin weyn oo odaya oo suldaana oo qaws reer madax u ah in been laga sheegana ceeb weeyaan wax laga dhinto wey oo jaahiliyatan way islaaman beentu way xuntahay mar walba way nici jireen tan haddaan ka baqaynin cadaawadaa nabiga u qabay calayh salaam iyo colkan islaamka u qabay been baan sheegi lahaa oo wuxuuna ahayn baan ka sheegi lahaa buu yidhi laakiin markii nimanka laydaba uma qaala liturjumaani wuxuu ku yidhi ninkii uu turjumaanaya buu su-aasha ku bilaabay wuxuu yihi salow waxaad ii weydiisaa kayfa xasabuhu fikum xasabkiisa iyo nasabkiisa waa sidee ma nasab shariifa qiimo badan ikhyaarah ayuu ka dhashay mise qolo kale qaala qultu waxaan idhi huwa fiinaa dhexdaanada duu nasab xasabin nin sharaf leh qows sharaf leh oo qiimalo la xurmeeyo ayuu ka dhashay banu haashim weeye qaala fa kaana min aabaa'ihi fa hal kaana ma aha min aabaa'ihi su-aasha labaad ninkan aabayaashiis iyo usuushiisi iyo qowskiisii ku hortirsanayay malikun wax boqora ma ka soo baxay oo boqorro ma ahaan jireen qultu waxaan laa maya wax boqorahoo asaga reerkao dhan ay ku daba faylaan muuna lahaan jirin qowsaskiisi aabbayaashiis iyo adeeradiis ama aabbayaashii awowayaashiis qaala fahal kuntum ma aheedeen tatahimuuna kuwa ku tuhmaysa ninkan bilkadiba been wax been iyo daa'ishnimo iyo fudeed ood ku taqaaneen hadda ka hor qabla an yaquula intuuna dhihin ka hor maa qaala hadalkan hadda nabi baan ahay rasuul baan ahay intuuna dhihin ka hor beenma ku taqaaneen ila waalis yaqaanaye nin hadallo israafa ku hadla ma ahaan jiray qultu waxaan idhi laa maya been kumaanan aqoonin maxamedulamiin bay dhihi jireen saadiq buu ahaa run badan qaala waman yatabicahu yaa raaca hadduu nabi baan ahay yidhi oo rasuul baan ahay yidhi dadka raacay ee fikirkaa ku qaat ku raacay yaa ka maxay yihiin ashraafunaas ma dadka kuwooda madaxda ahaa ee dadku ay madaxnimo iyo sharaf u yaqaaneenba am ducafaahum mise kuwa ducafada ee tabarta daran ee markaasi uun xaqa hadduu u muuqdo iska raaci wax xukun iyo madaxnimo iyo kibiroo reebi uusan jirin miyaa raaca mise madaxdaa raacda qaala qultu waxaan bal ducafaahum ducafadii baan raacay addoommadii mawaalidii dadkii maarata qabaa'ilka kale ka dhashay kuwii ducafada ee qabiilka ka mid ahaa intaasaa raacay waa aqlabka ka wada inta aqlabkee badan abubakar baaba ka mid ahay qaala ayaziiduuna am yanqusuun ma ziyaadaan inta raacayso maalmaba heel baa islaamay miyay raacaan am yanqusuun mise way sii yaraadaanoo qaar baaba ka soo laabta qaala qultu waxaa laa maya laabad ha ah sheegin wax la yidhaahdo bal yaziiduuna way sii ziyaadaan maalin walbaba midbaa soo islaamay baan maqallaa qaala hayartadu maka laabtaa axadun qof oo minhum dadkaa raacaya can diinihi diintiisa maka laabtaa qof noqday oo soo laabtay ma jirta oo ridooday bacda an yadkula fiihi intuu diinta galay kadib sakhdatan lahu caro u carooday daraaddeed qof ooga laabtay ma jirtaa qaala qultu waxaan laa maya fahal qaala fahal qaataltumuuhu weli ma la dagaalateen qultu nacam haa badar baaba dhacayba axzaab baa dhacay uxud baa dhacay markaa isaga ah xudaybiya sanadkii lixaad bay leeraheede intaasaa o dhan baa ka horraysay qultu nacam haa waan dagaalanay qaala fa kayfa kaana qitaalukum dagaalkiinna waa sidee iyaahu aad la dagaalanteen qaala qultu waxaana takuunu lxarbu dagaalku wuxuu noqdaa baynanaa annaga iyo wabaynahu baynahu asaga sijaalan wadaan yacni wareeg iyo mookaysi wey oo waa maxay yusiibu mina mar waa naga adkaadaa wa nusiibu minhu marna waa ka adkaanaa oo haddii badar uu toddobaatan naga laayay isagana uxud baan toddobaatan ka dilay qaal fahal yaqdiru ballan aad wada dhigateen iyo cahdi aada laheedeen ba ka baxa oo nin ballanta ku fududuma yahay qultu waxaa laa maya ballan hadda kahor kamuuna bixin wa naxnu intaynu hoos gashaday wuxuu wa naxnu annaga minhu xaggiisa haddadanaan hadlayo fii muddatin heshiis iyo muddaa noo dhexaysa inaanan dagaalamin heshiis iyo ballan baa noo dhexaysa laa nadri ma ogin waa yahay laa nadri buuse yidhi maa huwa saanicun fiiha ballan baa noo dhexaysa wuxuu ku samayn doono inaan dagaal aanu dhexdaanaba marin oon isdhexgallo sulxi iyo joojinba hadda noo dhexaysa inuu ballantaas wuxuu ku samayn doono waramayno hadda ka hor laakiin ma bixi jirin qaala abu sufyaan baa wuxuu ley isagoo tacliiqinaya qisadaas mar dambe fa wallaahi baan ku dhaartay maa amkananii ima suuroobin min kelimatin hadal udkhilu aan galiyo fiihaa su'aalihii istijwaabkii shayan wax inaan ku darsado hayra haadii intaanan ka ahayn wax beena oon dhex gashan karay oon ii suurooday ma jirto aan intaan ka ahayn intaa keliya aan xoogo dhex gashaday buu yidhi hadda ballan baa noo dhexaysa wuxuu samayn doona warama hayadaasi wuu ogyahay inay been tahay oo nabiga uu ballanta ka baxayni wuu ogyahay laakiin intaasuu u arkay inuu xooga ku yarqalloociyo ka socaaliya intaas lamaba sheegi doonaba qaala fahal qaala man yidhi hada alqawla hadalkan hadda uu yidhi axadun qablahu qof reer quraysheeda ama reer cadbeed oo nabinimo iyo rasuulnimo sheegtay ma jirtaa qaala wuxuu qultu laa maya wax rasuul iyo nebi oo naloo soo diray maba jirtaba maa jaana min nadiir ah. qaala wuxuu yidhi qaala liturjimaanihi su-aalihii waa laga bogay jawaabtii marka hadda loo akhrinaya natiijadii liturjumaani wuxuu ku yidhi ninkii uafcelinayay afcelinayay kulley waxaad ku tidhaahdaa inii sa'altuka waxaan ku weydiiyey can xasabihi nasabkiisa iyo qabiilkiisa fazacamta waxaa sheegtay annahu asagu fiikum dhexdiinada waxasab nin sharaf leh iyo qows sharafle inuu ka dhashay oo waxaan munaasab ahayn ama macquul ahayn ama sax ahayn inuunan ku dhawaaqayn ama samaynaynin ayaad sheegtay wakadalika arusulu rusushu waa sidaas oo tubcatu waa la diraa fii axsaabi qowmiha qowmkeeda midda qolada ugu wanaagsan ayaa laga soo saaraa dad qiimo iyo sharaf lagu yaqaano khiyaarnimo lagu yaqaanay difaaci karana hadhow nabiga ayaa laga soo dhex saaraa wasaltuka waxaan ku weydiiyey hal kaana fii aabaa'ihi malikun aabayaashii wax boqoraa ah ma jirayo fazacamta waxaa sheegtay maya baa tidhi faqultu waxaan is idhi low kaana min aabaa'ihi malikun haddii aabayaashii axad boqora uu jiri lahaa qultu waxaan dhihi lahaa rajulun huwa rajulun waa nin yadlubu dalbaayo raadinaya mulka aabaa'ihi aabayaashii boqortooyadooda nin higsanayoo raadinaya weeye oo waxaan boqortooye raadis bay ka tahay yaan dhihi lahaa marka haddaynan aabayaashii boqoraba ahayn warka waa war uguba oo war saxoo xagga la ka yimid wasa'altuka waxaan ku weydiiyey can atbaacihi dadka raaca aducafaahuma dadka kuwooda ducafadaha raaca ama ashraafahum mise kuwa sharafta iyo madaxnimada lagu sheego faqulta waxaa tidhi bal ducafaahum ducafadaha raaca wahum atbaacu rusul rususha kuwa raaca waa kuwa ayaga maxaa yeelay dadka ducafadu xaqa hadduu u daahiro wax caraaqiloo kale ka hortaagan ma leh maalkaada amau si noqdaa iyo siyaasadaada amay lagaa qaadaa iyo xukunka amaa lagaa qaadaa iyo amaa lagaa wareejiyaa waxaad haysata iyo kibir iyo wax kaleoo ku taagan midna hee baad raaci kartaa iyo waxaasoo dhan ayaga ooma taalla kuwan ducafada kuwa kale lakin waxaasoo dhan baa reebaya wasaaltuka waxaan ku weydiiyey hal kuntum tatahimuunahu ma ku tuhmi jirteen bilkadbi been baan ku weydiiyeyoo qabla an yaquula intuuna dhin maa qaala wuxuu yidhi farzacamta waxaa sheegtay alla alla mayaad tidhi been kumaanan aqoonin faqad caraftu waxaan gartay annahu asaga muxamed lam yakun inuunan ahaanaynin liyadaca alkadiba been mid kala tago cala annaasi dadka uma yadhabu intuu tago fayakdiba ku beenuunto cala allah ilahay korkiisa inuun ahaanaynin intuu idinka been inaga daayo oo run inii sheego alla weynihii abuuray inuuna ku been uumanaynin baan ogaanibi idinka hadduu agtiina saadiq ka yahay ilahi agtiisana saadiq buu ka yahay maxaa yeeley idinka hadduuba run inii sheego been inii sheegi waayey alla kuma dhiiran karo wasa'altuku marka rasuulnimada uu sheegtay waa run wasaaltuka waxaan ku weydiiyey hal yartadu ma ridooda ma laabta axadun qof oo minhum kamida ah dadka raacay can diinihi bacda an yadkurahu intuu galay kadib sakdatan low caro u carooday fazacamta waxaa sheegtay allaa maya qof raacay oo rumeeyey oo soo laabta ma jirto wakadalika aliimaanu iimaanka waa saas idaa khaalada hadduu dheeho bashaashata alquluubi quluubka saltiisa iyo gudihiisa hadduu dheeho hadduu qalbiga galo iimaanku ma soo laabto wasaaltuka waxaan ku weydiiyey hal yaziiduuna ma ziyaadaan aw yanqusuuna ma yaraadaan baan ku weydiiyey fa zacamta waxaa sheegtay annahum yaziiduun inay mar walba sii ziyaadaan oo yna musqaamin wakadalika aliimaanu iimaanku waa sidaasi iimaanku waa ziyaadaya fitrada iyo caqliga saliimku la socdaa islaamnimay la socotaa marka waa ziyaadaya islaamku qof laakiin muslim oo islaama inuu ridoobo gaaloobo oo qashir iyo waxaan wanaagsanee ku laabto way adag tahay inuu ziyaado oo islaamku mar walba qof soo galaan wax soo galaan waa arrin la yaqaano wey xataa yatima ilahu ka dhammaystirmo wasaaltuka waxaan ku weydiiyey hal qaataltumuuhu ma la dagaalanteenoo fazacamta waxaa sheegtay annakum qad qaataltumuuhu inaad la dagaalanteen oo fatakuunu lxarbu dagaalkuna u ahaado baynakum dhexdiina iyo wa baynahu asaga sijaalan inuu ahaado wareeg yanaalu minkum mar ina gaaro inaga adkaado watanaaluuna minhu mar rasa aad wax yeeshaan wakadalika arusulu rususha waa sidaas tubtalaa waa la imtixaamaa isagoo ilaahay awood u leh inuu mar walba guusha iyo nasriga u siiyo laakiin imtixaan iyo kuwa raacay imtixaan la imtixaamayo inay sabri iyo in kale iyo ajir iyo hawaab badan inay helaan darteed yaa mararka qaar la jabinayaa kadib caaqibadu uma takuunu lahum alcaaqiba cidhibtana ayagay u sugnaatay waadna arki doontaa makaa lagaa qabsan doonaa wasa'altuka waxaan ku weydiiyey hal yaqdiru ballanta ma ka baxayoo ballan buris ma yahay fazacamta waxaa sheegtay annahu laa yaqdir qofka mu'minkaa mas-uulka ah qadar iyo ballanka bixid ma aha dhaqan uu leeyahay anlaa yaqdir baa tidhi wakadalika arusulu rususuna waa sidaas oo laa taqdiru ballan kama baxdo wasa'altuka waxaan ku weydiiyey hal qaala ma yidhi hada alqawla oraahdan iyo hadalkan iyo rasuulnimada iyo nibinimadani axadun qabla qofa ugu horreeya ma jiraa baan ku weydiiyeyoo fazacamta waxaa jirtay anlaa maya faqultu waxaan idhi low qaala hada alqawla hadalkan hadduu dhihi lahaa axadun qabla qof oo ugu horreeyey qultu waxaan dhihi lahaa rajulun huwa rajulun waa nin itama ku dayanaya biqowlin hadal qiila la yidhi qabla hortiis hadal looga horreeyey buu daba socda baan dhihi lahaa laakiin dadaan weligooda nabi iyo rasuulnimo u imaanin wiilaaga hor hormaka weligii midigii bidac oga bixin hadduu nabi iyo rasuulnimo sheegtay oo mucjizaad la yimid warkan war runa weeyaan baa iga dhadhacday qaala wuxuu uma qaala wuxuu yidhi bima yaamurukum u soo noqoo muxuu ina amraa ninkan qultu waxaana yaamurunaa bisalaad wuxuuna amraa salaad maxaa ka fiican wasakaata saka bixin dadka masaakiinta iyo dadka goomoon in xoolo loo celiyo wax la siiyo takaaful ijtimaaci iyo isla noolaasho wasila qaraabada in la xiriiriyo la goynino wax loo taro walcafaaf in la dhowrsado macaasida dhammaanteed iyo xumaan iyo khubfi oo dhan laga fogaado la dhowrsado oo waxay xumaan ahaa laga dhowrsado afyaadinba intaasuuna adinba intaasuu afkiisuu ku qiray soo maarta wixii khasaa'iloo xamiido ahaa iyo wixii sifaat ahaayo wanaagsanaa iyo wixii dhaqan suubanaa oo dhan buu afkiisa ku qiray nabiga inuu calayhi salaatu wasalaam ku sifaysan yahay amrana qaala wuxuu yidhi in yakun maa taquulu fiihi xaqa hadduu waxaad sheegaysa ku sheegtay xaq uu yahay oo run yahay fa inahu nabiyu nabi wey intaa sheegtay haddaad eh, run ka sheegayso waxaa ninka aad tilmaamayso tilmaan nabi baad sheegtay waa nabi waqad kuntu waxaansa ahaa aclamu annahu khaarijun nabigii aakhiru zamaan inuu dhiman yahay oo soo bixi doono waan ogaa walam akun masa ahayn adunuu kii u malaynaayo minkum ay fikum inuu idinka quraysh laga soo baxaayo ooma malaynaynin way qorreed towraad iyo injiil intaba waa lagu sheegay iyo diimihii hore walow annii aclamu haddaan ogahay annii anigu akhlusu ilayhi inaan gaari karo inaan gaari karo haddaan u malaynaayo laajabtu waan jiibi lahaa liqaau la axbabtu waxaan jeclaan lahaa liqaa'u la kulankiisa inaan la kulmaan jeclaan lahaa buui walow kuntu cinda sidiinoo kale haddaan agtiisa joogi lahaana laqasaltu can qadameehi gomadahayga waxaan u dhaqi lahaa buu yidhi walayabluqanna waa gaari doonaa oo gaari doonaa wallaahi mulkahu mulkigiisa iyo maamulkiisa iyo xukunkiisa maa taxta qadamaya gomadahaygan hoostooda kursigan aan ku fadhiyo hoosteeda halkaasuu soo gaari doona xukunkiisa waqad xasala dalika fii ayaami alfaaruuq xilligii cumar radi allahu canhu bay arrintaas xaqiiqowday dhulka asagaa gacanta lagu dhigay shaam iyo ardulciraaq iyo ardusawaad oo dhan gacanta lagu dhigay sidii uu sheegay bay noqotay qaala uma dacaa bikitaabi rasuulillah kadib buuy warqadii uu soo qoray nabiga calayhi salaam ee ku socotay si toosa ah, hiriqle keena faqara'u markaasuu akhriyey fa idaa fii waxaa ku qoran bismi illaahi araxmaani araxiim min muxamadin bay ka socotaa warqadan rasuulillaahi ahaa ilaa hiriqlay ku wajahan tahay cadiimi ruum reer ruum madaxdooda madaxweynahoodii ayaga ay weynayn jireen salaamu nabadgelya calaa man qof korkii ha aato itabaca alhuda hanuun raacay amaa bacdu intaa kadib fa innii adcuuka waxaan kugu yeerayaa hiriqlow bidacaayati lislaami ee bidacwati lislaam islaamka dacwadiisaan kugu yeeraya iyo diinta islaamka aslim islaam taslamu waad nabadgelaysaay yahuud baan kusoo marray asagoo kule hadda aslimuu taslamuu sidaa wey waa qaacido kuliha wey qofkii islaama waa nabadgelaya adduunya aakharaba aslim islaam taslam waa nabadgeli adduunya aakharo xukunkaada iyo maamulkaada iyo dhulkaada iyo dhaqaalahaada oo dhanba waa ku nabadgelaysaa lagu weerari mahayo aakharana waad badbaadaysaa wa aslim islaam yuutika allahu ilaahay wuxuu ku siinayaa ajraka ajirkaada maratayn laba jeer buu ku siinay diintii horead rumaysneed iyo diintan islaamka hadda moxamed calayh salaam nabiga uu keen ood rumaydo laba ajir baad leedahay kiflayni baad leedahay wain tawallayta haddaasa jeesato oo xukunkaa isku dhejiso oo tidhaahdo maya kibir iyo madax adeeg adoo og nabinimada iyo risaalada og haddaad jeysato fa inna calayka korkaada waxaa ahaaday idma alariisiina dadka aad madaxda u tahay ee raciyada ah beeralayda qote ah waa shaam ila beeraha laga tabcadaaye dembigoodii baad leedahay walaa yaxmilunna adqaalahum wa adqaalan maca adqaaliin wey dembigaadi dembigoodii iyo dembigoodii aad adiga sababtu ahayd iyo kuwaad mubaashir ku ahayd labadaba adiga dusha saaranayo lagu haystaa wey oo lagu qabsanaya leanna dadka adiga ku fiirinayaan madaxda marab dadka agga ukaaysa mar agga ukaxaysa waxay dhahaan waa fiican yahay waa fiican yahay ka daba dhahayaan waa xunya waxay dhahaanna waa xunya ka daba dhihi samayna arkin dhibka haysta dadka markay doorashooyin iyo siyaasad iyo wax laga hadlaayo waxaa weeyaan itijaah mucaakis mar walbaba iska soo horjeeda xag wixii shalayta la ammaanaya maanta la caayi waa sax baa la dhihi kii shalay loo caaya maantakii shalay la ammaanaya maanta la caayi waa sax baa haddana la dhihi waa iskaga gowracan yihiin marka dembigoodii baad leedahay aayaddanu marka raaciya yaa ahla alkitaab ahlulkitaabow tacaalow kaalaya buu ilaahay yidhi ilaa kelimatin kelimo u imaada sawaan siman baynanaa annaga iyo wa baynakum kelimo aan wada leenahay inoo siman dhammaanteenna raba inaan wada qaadanno tawxiid la yidhaahdo laa ilaha illa allah muxamad rasulla u imaada allaa nacbuda inaana caabudin weya kelimadu ila allah ilaahay mooyeene walaa nushrika aanan la wadaagi jirin bihi billaahi ilaahi shay an waxba cibaadadiisa iyo koonka maamulkiisa iyo sifaadkiisa midnaba aana qofna nala wadaajinin oo walaa yatakida una yeelanin bacduna barkaano bacdan marka kale arbaaban aaliha kuwa la caabudo ilaah min duunilah ilah sokadiisa wax la caabudo inuusan jirin eh, fain tawallow hadday jaysadaan faquluu dhahaa faquluu shahaduu waxaa tidhahda markhaati ka ahaada bianna muslimuun annagu muslimiin baa nahay warkiina kuma jiro waan hogaansanay markhaati ka noqdo xujadiina ugu ognay saa dhaha dacwadaysaa ugaarsiiye usluub xakiima oo qiimo badan weeyaanoo nabiga alai slam warqadiisaasi kooban waxa ku qoranna waa kooban yahay in marka horeba qofka markuuqoda qoraa bismillahi ku bilowda yaa laga qaadanaya aayadda laga qaadanaya ama xadiidkan yaa laga qaadanayaa bismillahi inay fiican tahay wax kasta oo shaani iyo xaal u saaxiiba bismillahi walow risaalaad qoraysa baa allah ka dhigee qofka wuxuu ku bilaabi karaa magaciisa min fulaan ilaa fulaan ee ka socotaa cagsina dhib ma laha haddii la yidhaahdo ilaa fulaan min fulaana gadaalu ka dhahana dhib ma laha qofka inuu magaciisa iyo wasfigiisa sheegana way fiican tahay mas uuliyadda xilka u hayo muxamedin magaciisa iyo rasuulullaahi ayuu isu raaciyey in la salaama gaalada sidana lagu salaamo salaamun calaa man itabaca alhuda la yidhaahdo qof muslima saa lama dhihi karo gaalada unbaa saa la dhahaya salaamun calaa man itabaca alhuda qofkii hanuun raaca salaam korkiisa ha ahaato in qofka warqadda loo qoraayo loo qira wuxu uu yahay isaga oo aan la siinaynin wasfi islaami ah iyo sharciyad aan la siinaynin boqornimo iyo melig iyo lama siinin oo mulkiga ilahay baa iskale iyo dadka uu u ogol yahay laakiin inuu cadiib yahay oo dadkiisa ay weyneeyaan wax jira weeyaan oo la inkiri karin marka nabiga alay slam waa u qiray xogow luyuuradii iyo jilaacii la amray iyo xikmadii lais amray bilxikmati walmawcilati alxasana iyo faquula lahu qawlan layinantii ayay soo gelaysaa qofkan haddaad hebelkii madaxda aad tidhahdo baana fulaan aad tidhaahdo warkaada waa yar dhagaysanayaa warkaada waa dhagaysan sidii dadkiisa ay dhahaan aad ku tidhaahdo falamaa faraqa min qiraa'ati alkitaab warqadda akhrinteedii markuu bogay hiriqle madaxdiisii iyo odayaashii wasiiradii madaxdii o dhan ba iyo baarlamaankii baa fadhiya uskufadii meesha gurigii madaxtooyadii baa la fadhiyaa warqaddii hadduu bogay irtafacat alaswaat sawdkii iyo qayladii baa kor u kacday cindi agtiisa wa kaura allaqab hugunkii iyo nuunuudii baa badatay oo e, badatay oo waxaa la arkay ninkii oo gagabay oo islaamnimo muujiyey oo nabiga ammaanay oo warqaddiisii si fiican ugu dheglulay oo ku dul akriyay kuwii kale tashkiil ku bilaabay ayuu arkay markaas yay arkeen markaasay waxay dheheen khalaas ninka waa islaameen waxaan ka sugaynaa mudaaharaad bay qaadeen marka horena wuxuu yidhi albaabahoo dhan ha la yidhi sayna u fakarin wixii oo aadan ka boganin hadday wax dhacaanna bal inaad qancin karta isku day haddana hadday diideen markaasuu soo celiyey war soo noqdo war soo noqdo inaad amarkiina ku adag tihiin ood xukunkii iyo diintiina ku adag tihiin baan inay imtixaamaye waa been markii dambe xukunkiibuu u xishay oo dadkii kaa tagay oo xukunkaada waa kaa wareegay buu is yidhi marka dib buu haddana ayuu u hallaabay wa amara binaa wuxuuna amray hiriqle annagii meesha fadhinay ilan dowladdii baa isku dhex oo meeshaasi sirbaa yaa baxaysa in fa ukhrijnaa waanana saaray bixiyale horta nimanka innagaan isku soo hadhnay annaginana bixi qaala faqultu waxaan ku yidhi yaa asxaabii nimankii ila socday waxaan ku yidhi xiina kharajnaa markaan baxnay laqad amira wuu xoogaystay amira waa xoogaystay amru ibna abi kabsha abi kabsha wiilkeedii wiil amarkiisii wiilkii abi kabsha waxaa weeye amarkiisa wuu xoogaystay nabiga calayh salaam hooyooyinkiis ama kuwa nuujiyay intaba waa la yidhi iyuu ninkaas ayaa lagu kunyeenaya taasaa lagu kunyeenayaa ayb asagoo heli kara maxamed bin cabdillahi inuu yihahdo xaggaas wuxuu leedahay weli dhalishi buu daba socdaa inahu la yakhaafu walla ninkaa amarkiisa waa weynaan oo ninkii ilan meel fog buu halkiisa gaaray ha inahu la yakhaafu waxba ka baqaaya maliku bani alasfar nimankii reer banu asfar reer yurub boqorkoodii baaba ka cabsanayaba oo meeshan kaga baqaaya halkaasuu siilayaa soo sii socda qaala wuxuu yidhi hiriqla famaa ziltu kama zuulin muuqiran inaan yaqiininaayo biamri rasuuli illaah rasuulka amarkiisa sala allahu caleyh wasalam inaan yaqiinsanahay qalbigayga uu ku jiro annahu sayadhar inuu daahiri doono inuu adkaan doono oo uu qaalib noqon doono qalbigayga weligay way ku jirtay buu leeya isagoo gaal xataa adkhala allaahu ilaa ilaahay ka geliyey calay alislaam islaanimada ilahay uga soo geliyay yowma fatxu maka maalintii maka ayaa la qabtay islaamnimadiisana way hagaagsanaatay qaa'idu lmuslimiin buu noqday ibnu qaa'idi lmuslimiina mucaawiya ah abu waxaa ujeedaa abu qaa'id lmuslimiin abu zawjati rasuulillaahi ayuu noqday rabnab inta abu sufyaan buu dhalay nin qiimo badan buu noqday abu sufyaan waxadaanaahu xasan alxalwaani ibnu cali wcabd bn xumaydin qaala waxay dhaheen xadaana yacquub huwa bnu ibrahim bnu sacdin qaala xadaana abi can salix bni kaysaan can ibni shaabazuri bhadrsan wazaada fi lxadiidi wa kaana qaysar qaysar boqorka reer ruum baa wuxuu ahaa lamaa kashafa allaahu canhu markuu ilahay ka fayday junuuda faarisa ciidankii reer farisa ee kusoo duulay markuu ilahay ka adkaysiiyey ilaahay ka rabay mashaa waa socday min xims caasimadii ximskeed intuu ka tegey yuu ilaa iiliya aaday iiliya waa baytulmaqdis shukran limaa ablaahu allah ah, hadda jerusalem waxay dhahaan shukran limaa ablaahu llah ilaahay nicmada uu siiyey isagoo ku shukrinayo yuu baytulmaqdis aaday waqaala fi xadiidi min muxamedin cabdillahi warasuuli buu nabigu yidhi waqaala imin yarisiina iyo arisiina laba macno labada waa isku mid waqaala bidaaciyati lislam bidacwati lislaam daaciyat lislaam islaamka daacigiisa aynugu yeelaya baabun kataba nabiyu sala allahu aleyh wasalam ilaa muluuki lkufaar wuxuu warqaba u qoray nabigu yadcuu mase u yeeray ilallahi ugu yeerayo ilaa muluuki lkufaari gaaladii xilligaa jirtay boqoradii xilligaa jirtay ayuu waraqada dacwa u qoray nabiga alay slam risaaladii dacwada ugu yeeray xadaana yuusuf bnu xamaad almacniyu inuu qofkii allah qofkii gaari kara u suuroobi karta masjidna hadire inuu u diro dadka madaxdaa ah, ee islaamnimo loogu yeelo oo la wada islaam la yihahdo kelimadaasi waxay kaa kor yeelaysaa xilkii iyo mas-uuliyaddii ku saaraa diinta in la gaarhsiiyo waajibna saaran buu ahaa ayaguna dadkaasay ka mid yihiin marka haddii la gaarhsiiyo waajibkii oo kaa dhacay isagoo lacalla wacasa macdirata ilaa rabbikum walacallahum yattaquun ana cudurdaar bay kuu noqon ilahay agtiisa hadha waxba lagu weydiin mahayo inay ilaahay ka baqaan oo islaamaanna waa dhici kartaa xadaana yuusuf bnu xamaad almacniyu qaala xadaana cabdulacla can saciid bn abi carubata can qataada bni dicaama saduusi can anas bni malik albasri radi allahu canhu ana nabiy allahi sala allahu aleyh ali wasalam kataba ilaa kisra boqorkii reer faris yuu warqad u qoray wa ilaa qaysar boqorkii reer rumna waa u qoray wa ila najaashiy boqorkii reer xabashina waa u qoray wa ilaa kulli jabbaarin gaal kasta oo madaxaho boqora yadcuuhum wuxuu ugu yeeraya ilallahi ilahay xaggiisa tacala buu ugu yeeraya dacwada diinta walaysa binajaashiy aladii sallaa calayh midkuu nabiga u qoray najaashi uu qoray ma aha najaashigii uu ku tukaday annabiyu sala allahu alay wasalam ku dhintay ee asxama ahaa ee taabiciga ahaa ama mukhadramka ahaa ee nabigoo nool intuu rumeeyey nabiga hadaayaadka usoo diri jiray qiimaha badnaa ninkaa ma ahayn najaashi kale boqor kasta oo ayay leeyihiin ayaa najaashi la dhihi jiray isagii inuu yahay oo de uu islaamay oo risaaladii dadka qaatay uu ka mid yahayna waa dhici karta waxadaanaa maxamed bin cabdillahi arusiy qaala xadaanaa cabdulwahaab bin cataa can saciid ibni abi carubata can qataada bni dicama saduusi qaala xadaanaa anas bni maliki can nabiy sal slam bimilihi walam yaqul walaysa binajaashiyi aladii sallaa calayhi nabiy waxadaanii nasr bnu caliy aljahdami qaala ahbaranaa abi caliy aljahdami qaala xadaanaa khalid khalid ibnu qaysin can qataada can anasi walam yadkur walaysa binajaashiyi aladii sallaa calayhi nabiyu sala allah alay wasalam wallah aclam bilahi towfiq sala allah wslam cala nabiyina mxamed